بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين jalsadan waa tii afraad oo ku saabsanay risaaladii xukmu taqniin shariica alislaamiya waxaan soo marnay xana laba musabab ama laba sabab ama laba cududaar oy sheegeen nimanka shareecada hala taqniiniye leh ay soo sheegeen ayaan soo marnay midkii koowaad wuxuu ahaa in ay dhaheen shareecada haddii la taqniiniyo masaalix baa ku hagaagaysa oo ku suurtagelaysa mafaasidna meesha uga baxaysa jawaabtaas inay waran waxba ka jirin yahay waa soo sheegnay lanno macnahood wuxuu ahaa casriga inuu la socdaa la rabaa tashriicu taasna waxay noqotay in casri walba tashriic in la dejiyo loo baahdo oo waxay hore noogu sheegaan waa shariico iyo waa diin haddana casriga dambe la tuuray war baatilna waya shareecada ilaahay soo dejiyana ay tahay saalixatun likulli zamaanin waa makaan sabaqa labaadna wuxuu ahaa inay sheegeen inay dadku gartaan baa loo baahan yahay waddankaa jooga taqniim sharca laga samaynahayo iyo dadka khaarijka uga imaanahayo oo soo booqanaya inay sharciga wax lagu xukumhayo gartaan taana waxaa looga jawaabay war baatila inay tahayoo dadku aysanba aqoonba dastuurkan la qortay iyo baaxuurka meelaha lagu hayaba cid taqaanaba aysan jirin buur cid taqaani cid warka haysaa inaysan jirin ayaa maxaa la yidhahdaa ayaa looga jawaabay ayb wuxuu yidhi sheekhu min haadihi musawiqaat waxaa ka mida waxyaalahan ay cududarrada ka dhigteen waxaa ka mid a ana cadama wujuuda taqniin alaxkaami kaana sababan ra'iisan fi taakhiiri dخuل الشharكaaت الاsتثmاaرية الcاalمية في البلد المسلم اladي laa يcmل فيه للتقنين waxaa ka mid cudaarada أنa cadama وuجوud in la waayey jiritaan uu jiro تaqنiin الأحكاami أحkaamta in la qodobeeyo kaana wuxuu ahaa sababan sabab iyo wado iyo طariiq buu ahaa ra'iisan oo maxaa la yihahdaa weyn wey madax ah oo tiir ah fii تaأhuri dibdhaca weeye dخuuل الشharكaaتi shirkaduhu inay soo galaan wadamada iسlaamka shirkadahaas alistitmaariyati ee maalgashigaw shirkadaha maalgashiga u imaanayo balaayiinta lacagta keenayo oo maxaa le kumaankuka dadka shaqaalaysiinaya inay soo galaan waxay u dhibdhacaday w sabab u noqotay inuusan jirin qaanuun qodobaysan oo la fi lbalad muslim cafwan fi taahuri dukuuli sharikaat istimaaria alcaalamiya caalamka ka imaanaysa caalamiyada lagu sheegay hada la soco waa shirkadaha maxaa le reer galbeedka wey caalami kale ma jira haddi dhowbaa waxa soo orday oo hawsha ku biiray reer bariga oo nimanka maaa lay nadyarta jiniiska ayaa kusoo biiray laakiin caradu waay haystay waxay ahaayeen reer galbeed baa haystay wey reer galbeedka de markaan leenahana reer yuruba asal u ah wey waxa kale oo maraykanka iyo australia waa farc wey anasaa ula socota reer galbeed markii lagu yidhaahdo waa inaad u fahamto inuu yahay reer galbeedka laga hadlahayo reer yurub iyo maraykan iyo australia waxaas dhan waa ku wada jiraan wey haddaad tiraado australia barigay jirtaa maxaa dhahay waxaa lagu leeyahy liana almabaadi'a walxukm he qaaimuun hunaaka halkaasi joogaan marka wax farduma dhexey weligaa inaad ku qaldamin maraykanka litu waa saas wey maraykan saas wey ayb marka reer galbeedka weligaan saa ufahanta waa ballaariy reer galbeedka ha u fahmi maxaa la yihahda yurubta maxaa la yurubta galbeed ha u fahmi yurubta baraacda kusoo biirto markii hore ka tirsaneed warsa ka tirsaneed waa kusoo biirta marka sharikaadka caalamiga ah inay soo galaan waxaa sabab noqota inay ta'ahuraan dib u dhacaan waxaa weeye cadamu wujuuda taqniin ilaxkaam axkaamtii inaan la taqniinin la qodobayn aysan arag macrifi aqoonna u lahayn wey fi beled muslim weeye beledka muslimkaa alladii beledkaasoo eh, laa yucmalu aan looga camalfalaynin wey beledka aan looga camalfalaynin eh, fiihi dhexdiisa bitaqniini taqniin aan looga camalfalaynin shirkadii inay dib u dhacaan ayuu keenay weeye eh, cadamu taqniinkaas xayu meeshiio laa yaclamuuna aysan ogeyn shirkadaha istismaariga caalamiyada aysan ogeyn bimaada maxayba sataxkumu ay ku xukumaysaa bihi asagaba almaxaakimu maxaakimta caalam islaam joogta wadamada muslimiinta waxay ku xukumaysa ma garanaysa shuruudaha maalgashiga kirada shaqaalaha shuruudooda xuquuqdooda waxaas oo dhan dhulka maxaa la yidhaha sharcigiisa dhulka ma gadan kartaan ma kiraysan kartaan kiradu maxay tahay liisku may qasan u socon karaa waxaasoo dhan ma garanayaan walidaalika sidaa daraaddeed bay dhaheen falcadlu cadaaladii iyo garsoorkii hayru madmuunin mid la dabaano qaaday kayrkiisu cadligii waa wax lunsan oo mugda wey mid la damaano qaaday oo la garanhayo lel halkaan ku qoray waa kan oo qodobkan ma jiro cadaaladdu marka maxay noqotay cadaalad kayru madmuuna oon la gelin la damaano qaadi karin cid mas-uulkaana aysan jirin kuna xiran e qaadiga muslimka oo maxkamadda fadhiya oo kitaabka minhaajka noo baarhaya oo qur'aanka tafsiirka noo fiirinhaya kaa jeebkiisa ku jirtaabadheen cadaaladda noocaasan anagu marabnay dhahin cadaalad saas cadaalad oo wadaad jeebkiisa ku jirto oo kitaab qur'aana ku jirto laga qiil baarahayo la baarhaya anagu ma rabno maxaan rabnaa cadaalad anagu gacantanada aan ku wadano baaxuuri jeebku noogu jiraa inagu saa u kala baxayno markii baan garan karna warkaasay la yimaadeen war jira maawa tahay waxaad laakiin ogaataa jawaabta waa laga jawaabi doonaa wayna dheer tahay wax yar aan ku daro sharikaadka istismaariga waxaan rabaa wax yar inaan ka yiraahdo sharikaadka istismaariga waxaa la rabaa inay ogaadaan dhallinyarada ogaadaan dadka dalabatul cilmiga iyo sidadaba guud ahaanba ummadda muslimiinta inay ogaadaan sharikaadka istismaariga waxay hordhac u yihiin oo sahan u yihiin gumaysiga waxay hordhac u yihiin jawaasiista waxay hordhac u yihiin fasaad اakhlaaq waxay hordhac u yihiin isticbaad iyo istidcaaf ummadda muslimiinta la daciifsado oo la qashiinsado oo la dulaysto sharkadahan istismaariga waxaa inaad ogaato waxaa jira dowlado lagu gumaystay oo lagu qabsaday oo lagula wareegay shirkadawood caalamka inaad saa ogaato haddaadan saa u fahansin ood u fahanto shirkaduhu inay wax wadaan oo khayr wadaan waxaa weeye weli maada fahmin shirkadu waxay yihiin shirkadu waxay yihiin sidaa daraaddeed luubiga hadda maxaa la yihahda maraykanka ibac wuxuu ku haysta maxaa le yahuudu ay ku haysato waa shirkadow gabniyadow madaxweyne ayaa go-aan ka gaarahaya maxaa le cid lasoo duray ayaa go-aan ka gaarahaya gobol walba gafan cid walba ayaa go-aan ka gaaraya limaada liannahu dhaqaali gacantooda ku jiraa iyagoo dhaqaali gacantooda iyagaa shaqaalay waxaa laleeyahay waxaan ku ballan qaadaynaa inaad toban milyan oo qof aan shaqo kuu siino sidaa daraaddeed toban qof milyan hadduu maxaa la yihahdaa ku shaqaalaysiin karno dee codka waad helaysaa anaa soo saarayna kambeynka anaa kaa bixin wax walba isdaba socdaan wax walba waa isdaba socdaan ayib waataan soo sheegnay masar waxyaalihii lagu qabsaday cali baasha markuu joogay waxaa ka mid ahayd in shirkadihii reer galbeedku ay yimaadeen bangiyo ay ka furteen ay siiyeen dayn ay siiyeen beerihii iyo dhulkii ganacsiga iyagu ay la wareegeen haddana ay dheheen nala kama qaadi karo annaga canshuur weliba laakiin waxaan inay ogolna diin iyo shaqaale dadkii marka waxay noqdeen wax iyaga u shaqeeya oo ayaga maxaa le ka amar qaata oo liya maanta ma tukan kartaan maaa shaqada waktigu waxaa weeye haddaad salaad ka aadaan waxa weye shaqadu waad dhibdhacaysa shaqayale salaad ma tukan kartaa dowladdii deyn baa la siiyey kabacdi waxaa la yidhi annagaa in maxaa la yihahda in maamulayno dhaqaalaha annagaa maamulayno annagaa fiirinayno wix maslaxa ku jirto haddaad su'aal waashana madaxweynaha meeshaa kaa tuuraynaabo shirkaduhu marka hawlo badan bay hordhac yihiin shirkaduhu hawlo badan ayay hordhac yihiin marka saa in loo ogaayo waxay dhaheen marka nimanka walidaalika falcadlu ghayru madmuun bay dhaheen waljawaab jawaabtu waxa weeye kama qaala calaamatu shinqiiti wuxuu yidhi maxamed amiin shinqiiti saaxib aladwaa albayaan almuritani siduu yiri wey raximahu llahu tacaala siduu yiri ma mulakhasuhu wax khulaasadiisu ay tahay wey soo ururintiisa jawaabta ku jawaabay sheekhu waxa weye hadalka uga jawaabay aad buu ula dagaalamay wey qawaaniinta iyo hawlahooda aad wati ugu bixiyo jaah llahu khayr watigu aad ugu bixiyo kutubtiisa oo dhan eh, adwaaulbayaanka ha noqdo eh, markuu marahayo qawluhu tacaala eh, markuu maray suurau nisa suuratu nisa markuu marahayo ina hada qur'aan yahdi lilatii hiya aqwam halkaa akhrigu cadara dhacay kitaab dhan oo gooniya ah ku jira waa cadaro lagu dhigay shareecada islaamku iyo waxay tahay iyo siday uga ajiibayso mashaakisha casriga iyo ah waxa imaanahayo halkaas ka ogaanaysaa sidoo kale kitaabkiisa la yidhaahdo eh, alcadw اsamir fii majaalis shinqidi fi tafsiir oo hadda waa naaqis ma dhammaystira lakiin intaasaaba naga badane fiiri suurata alcimraan iyo markuu ancaam iyo markuu fasirahayo waxyaalaha uu dhigay fiiri wey mucjizaad ayuu dhigay jaza llahu khayr ayb wuxuu yidhi wadaadka asagaa laa shaka wax shakiya mugdigi kuma jira ana muraadahum ujeeddada horta cadligaa lama lasla ogaado cadliga ayagu ay sheegahayaan waxaa weeye ayagu cadli u yaqaanaan waa wax annaga muslimiinta aan u naqaano dulmiga iyo jawrka u naqaano horta kuna ikhtalafnaa ayagu cadliga waxay u garanayaan wax annagu dulmi iyo gardarno iyo khamro iyo liwaad iyo zino iyo qaawanaashiya dacaara aan u naqaano iyo isdil iyagu cadli u yaqaanaan annaguna cadli maxaan u naqaana wax ilaahay subxaana wa tacaala ka hadlay oo rasuul ka hadlay oo shareecadu ka hadashay oo saxaabiya nebi maxamed iyo muslim ku dhaqan baan cadli u naqaanaa kuna iftaraqnaa marka adliga ayagu ay doonayaan ka anagu doonayno ama aan naqaano ismid u aho saa marka waa inau fahanto laa shaka ana muraadahum muraadkoodu waxaa weeye bilcadli waxaan la yaaba waxaad ogaanaysaa cadaaladda reer galbeedka waxa aad hameyn loo idii xanuujiye on la seexan waayo nin soomaaliya oo jooga norway ayadoo baraf dhacaya reerkiisii iyo caruurtiisii baa banaanka loo soo tuuro reer soomaaliyeed banaanka caruurtii dhowr caruur islaantii odagii banaanka loo soo tuuray iyadoo marafku u marayo maynis zero u marayo cadliga reer galbeed kuu sheegayaan iyo xuquuqul insaanka iyo xuquuqul maxaa la yidhahdaa caruur iyo dumar iyo ey iyo bakti waa ka asagaw in loo soo saaro reer codsi kasta intuu maray oo wax walba sameeyey yaa la yidhi maya banaanka intay goolis gurigu u tageen iyo ataa busyaanka jaakadina qataan baa loo dira banaanka maxaa loo taga guriga fulbaalku jabiyo markaasay dhan waxaan ini geynaynaa hadday danin kugu jirto dadka eh, sarqaansan oo khamrada cabo iyo dadka waalwaalo meelaha ku dhacdhacaya markii barafku jiro ama maxaa le meele la geeyaa jirta oo lasoo qabo ariiqi wadooyin baabuursan shir ugu gelino jidkaasa ugu dhex dhicin meele lagu tuuraa jirta meeshaasayna geynayna wayna qaadayna qoyska muslimiinta ahaa waxayna meeshaasayna geynayna dadka noocaasa wey dadka lagu sheegaya cadaaladda iyo maxaa la yihahdaa cadliga ay ku sheekaa wey hada waa cadlihuma sheekh laa shaka ana muraadahum bilcadli ay ula jeedaan waxaa weeye alladii kaasoo laysa bimadmuunin aan la dabaano qaadin fii hada albalad almuslim beledka sacuudi ku hadlay dee waar weyn baa lagu soo qaada markii taqniinu shariicana la diiday qawaaniin wadciyana dee aysanba iyada lagu hadli karin oo wadaadadu ay soo jeedaan xoog leeyihiinoo dowladda maxaa la yidhaahdaa iyo maamulka ay xoog ku leeyihiin bulshaduna ay soo jeedo oo saxwa islaamiya cirka ay maraysay hawshaasaa jirtay marka hawshaa laguma hadli karin wey markaasaa weerar adag baa lagu soo qaada waxaa la yidhi maadaama ay jirto malaayiin dada oo shaqaynaya oo reer galbeeda oo maalgashi uu ka jiro oo wadanka uu ka jiro construction uu ka jiro oo shirkadihii maxaa la shidaalku ay yimaadeen oo shiraad shidaal la baarahayo jiro oo macdan la baarahayo oo dhowr milyan oo qof ay imaanayso waxaa leeyahay waa taqniin in la sameeyo sacuudiga waxaa lagu soo qada culays aan caadi ahayn laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wadaadadii joogay ayuu ku badbaadiyey iyo melig cabdilcasiis laftiisa iyo maxaa la yidhaha siyaasadna ha ka ahaato welina ay ku dambaysay xoogaa isla weynankii iyo maxaa la yidhaahdaa madaxtaagii carbeed uu ku dambeeyey weligood hawshaas maaa la hor istaagtay maxay dhaheen marka wuxuu yihi an laa shaka ana muraadahum bilcadli laysa bimadmuuni fi hada albalad almuslim waxaa weeye huwa taxaakumu waa in loo xukun tago oo la aado ila taaquuti shaydaan iyo sixir iyo maxaa la yihahda kufri iyo gaalnimo in loo xukun tago kaa weeye cadliga ay kuleeyihin laysa bimadmuunin amaa cadliga ilaahay kaadiya rasuulkiisu waa joogaa wey wladii taaquudkaaso huwa asaguba ladii ama taaakum wladii taxaakumkaaso huwa asaguba caynu kufriga badhiisi wey ishiisi wey qudhigiisi wey ah, taxaakum ila taaquud haddaad maqasho huwa caynu gaalnimada laftigeedii wey ah, xirribta ma ahane waa ishi gudaheeda wa lagu arkaayo wa acdamu anwaaci ulmi dulmiga anwaacdiisa noociisa midka ugu weyn waxaa weeye waljawri iyo gardarro weeye iyo walxayfi iyo ama maaa la walxayfi iyo maxaa la yihaahdaa eex weeye eex iyo garsoorid la-aan isku magaca waa isu dhadhowiin ulmiga iyo jawrka iyo maaa la ayfku ama yakhaafuuna an yaxiif allah kurti waa isku macna dhowdhayin waxaana weeye waa ulmi iyo maxaa la leexasho iyo xadgudub iyo tacadi way kurtigoodii hawlahaasoo dhanu waxaa weeye وأcdم أنواع الظلم والjر والxayف waxaa la yihaahdaa weeye التaxaaكم ilى طاaquud waxaa weeye وأcdم أنواع الظلم والjawr والxayف inaad u xukun tagto dawaaqiid iyo dasaatiir ay gaala degsanay reer galbeed iyo afkaartooda أcdم أنواع الظلم والjawr والxayف ayb واlxaqaaئqu xaqaa'iqdii waxyaalaha dhabtaana oo sida xaqiiqda jirtana laa tatagayaru kuma doorsoonto bitagyiiri اcanaawiini canaawiinta iyo tabeelayaalka in la bedelo kuma doorsoonto haddaad noogu qorto dhalo caanaa inta ku shubto ad noogu qorto khamro xaqiiqada inay caano geel oo nadiifa ah tahay waxba ka bedeli mayso haddaad khamro noogu qorto caano geel oo maxaa la yidhaha hashi mayley laga soo lisay haddaad noogu qorto xaqiiqada waxba ka bedeli maysa inay khamro tahay alcanaawiin laa tugayiru maxaa lay min alxaqaa'iq shay-an cinwaanka waxba macnaa male haddaad malab tiraahdo war waxaan miyaad taqaanaa he war waa maxaa la yidhaahdaa waa diqsi mategi haddaadna tiraahdo tusaale malab la ku jira waaad tir waan miyaa taqaana saan ku iri may muxuu yihi saa tir waa matag ay maxaa la yidhaahdaa ay shinni ay matagtay ama deqsi baa matagay nin kalena wuxuu ku yiri may waan miyaa taqaanaa waa bahal macaan oo malab la yidhaahdo labadaan maxay kala duwan yihiin maxay kala duwan keenaysaa waxba kuma galo macnaha shayga inaad magaca inta ka bedesho aad wax noo siiso wax macnaa ma keenaysa laakiin xaqiiqada waxaa weeye adigu waa shimbir malabkeedna waa shinni malabkeedna dheh ama waa shinni mataggeed midkaartana dhehe waxaa wey waa inuu malab yahay aqiiqadu saas wey marka waxba aqiiqda kama madsa waa xaqaa'iq xaqaaqayda dhabta oo ayagoo hadda cadliga islaamka ay dulmi ku magacaabeen iyo jawl iyo xayf ay ku magacaabeen laa tuayiru kama doorinayso bitagyiirin maxaa la yidhaahdaa laa tataayaru walxaqaa'iqu laa tatagayaru kuma doorsanto kuma bedelanto bitagyiiri canaawiini canaawiinta iyo laafitaadka iyo tabeelayaalka in la bedelo waxba kama doorsanto xaqiiqdu xaqiiqo fanafyu lcadli buy cadliga inay nafyiyaan oo diidaan weeye can maxaakim beled muslim beled muslima maxaakimta inay cadli ka nafiyeen o dheheen cadliba kama jiro inay yidhaahdo hee madxun watanaa buu ku yidhi sheekhu madxun watanaa hadalku waa dheeraaye wadaadkuna uu ku tasarufa wadaadku ku tasarufay jazaa allahu khayr inuu xoogaa soo guuriyahay laakiin waxaa laga yaaba kitaabku inuu ku weynaado inuu ka baqayo ila khulaaf samaynayo marku waa dheeraayo toddoba safxa hadal ah oo shinqiidi leeyahay wuxuu ka soo raray maxaa la yihahdaa wax yar oo de safxa iyo maa la wa yar kasoo raa ayadda quraanka marki lagu bigo hal saf ayad qurana ataa laga reo saf ka yar kasoo ro maam toddoba sideed saf meel almuhim wuxuu ku yidhi fanafyu lcadli inay cadli ka nafiyaan dhehen cadli kama jiro can maxaakim beled muslim beled muslima maxaakimtiisa iyo kitaab ilahiy suno lagu maamula inay dhehen cadli kama jiro madmuunna ma aha waa madxun wa hanau waa ammaan iyo faalla ammaanid wey dadka muslimiinta ammaanahayaan oo maxay tahay liano waa inay ka nafiyeen inuusan ka jirin beledkaase xukmu daaquudka inuusan ka jirin ila ayagu caddiga maxay u yaqaaneen daaquudka loo xukum tago daaquud kama jiray dhehen beledka muslimka waxaan leenaha haadaa madxun watana waadna ammaanteen waad fiicantihiin ah, laakiin haddaad maqasho ay leeyihiin beled muslim waxaa ka jira cadli iyo maxaa la yidhahdaa naxariis iyo xigma ka jirta maxay tahay waxaa yaalla he maxaa yaalla daaquudkii baa yaalla qaanuunkoodii baa yaalla hawsha waligaa qaldami sheekh hadday ku dhahaan beledkaas muslimka masr waxaa jiro qaanuun fiican baa jira cadaalada ka jirta waa lagu kala baxay qof walba xaqiisuu helay hadday ku yidhaahdaan fiihi qaanuunu taaquuti baa yaalo faransi baa yaallow hadday ku dhahaan laakiin cadli kama jiro cadaalad kama jirto meesha waa lagu baaba'ay cadligu madmuun ma aha haadaa madxun liannahu waxaa yaallo oo lagu kala baxaa weeye kitaab ullaahi caza wajalla wa sunnat nebiy calayhi salaatu wasalaam baa lagu kala baxaya saas wey marka buu sheekhu ula jeedaa yuriiduuna waxay doonahayaan weeye gaaladu waxay doonahayaan an yataxaakamuu inay u xukun tagaan yuhuud iyo maaa yuhuud iyo munaafiqiin iyo balaayo dhan waxay doonayaan an yataxaakamu inay u xukun tagaan ila taaquuti taaquut inay xukun tagaan shaytaan iyo sixir iyo ibliis iyo ulmi iyo jahl iyo jawr waxaasoo dhan baa taaquuta ah. taaquut waxaa weeye kulu maa tajaawasa bihi lcabdu xaddahu manaa tacriifka ugu fiican taaquud waxaa weeye kulu maa tajaawasa bihi lcabdu addoonku wuxuu dhaafiyo weeye xaddow xadkiisi uu dhaafiyo min macbuudin wa matbuucin wa muaacin tacriifka ugu fiican taaquud lewa kaas oo maxay tahay aad wixii meeshii loogu talagalay waxay bini aadamku dhaafiyaan oy buunbuuniyaan oy ka seyr calayaan maxay tahay cidda laga seyr calayaan maxaa leeyahay macbuudun cid la caabudahay asnaam shayaatiin jin sixir awowayaal aaluqaabuud malaa'ig wax la caabudo aan loogu talagelin ee loogu talagelin la caabudo waxaa weeye waa taaquud buu noqonayaa aw matbuucin mid la raaco oo muxuu yahay qaanuun la raaco mabda' la raaco waxyaalo la aamino iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha noocaas oo diin laga dhigto ama la weyneeyo ama la buunbuuniyo mabuuc oo la raaco mabuuca waaa ka mid ah, la raacaya dee dowladaha ka mida ah. waxaa ka mida ah madaxweynaha mabaadiida ka mid afkaarta ka mida aw muaacin cid ateeco oo laga dambeeyo oo boqor iyo madaxweyne ah weeye iyo naf iyo shayaan iyo hawo mabuuc ku raacayo halahi maaa la awaaqid awaaqid waa badan yihin marka yuriiduuna waay doonahayaan wey muslimiinta dadka waay ka doonahayaan w ayaguna ay doonayaan oo fiirso yuriiduuna alla wuxuu ka warramay niyadooda iyo qalbigoodaba afka baarkiisa ma aha yuriiduuna qofkan wuxuu doonahayo inuu maanta biyo u baahan yahay iyo inuu caano u baahan yahay iyo inuu hurdo u baahan yahay adigu durba ma garan karto inuu kuu sheego mooge allahuma arrin inaad arto isagoo lulmoonahaye ama uu xoogaa il go-an yahay inaad xoogaa daraasiso tira ninkaan biyo u baahan yahay ama waa gaajis waxba ka muuqda waa laga yaaba oo dhafoor ku yaal inuu waxba iga weydin inuu noqdo laakiin asalka wuxuu wuxuu rabaa isagaa yaqaan wuxuu necbaa isagaa yaqaan alla muxuu ka warramaya marka qalbigoodu ka warramaya waxay doonayeen diin ma doonayeen cadlina ma doonayaan maxay doonayaan yuriiduuna waxay rabaan weeye an yataxakama ila daaquut shaydaan iyo jibti iyo sixir bay rabaan inuu maxali uxukun tagaan waqad umiruu waa la amro waa la faray weeye an yakfuruu inay ku gaaloobaan bihi bitaaquut taaquut ku gaaloobaa la yidhi isaga leexda dhinac ka mara haw dhowaanina naar buu idin geynaya ka cararaa la yidhi wayuriiduuna waxay doonayaan wayuriidu shaytaanu dhacafo wayuriidu shaytaanu shaydaanna wuxuu doonayaa ibliis an yudilahum inuu baadiyeeyo dalaalan baadiyey weeye baciidan ee can ilxaqi xaqa ka fogey shaydaankuna asaguna wuxuu rabaa u geed fadhiyaa oo u gogol xaarahaya oo u tala bixinaya oo indheergarad u yahay oo nabadoon u yahay oo ugaas u yahay inay xaqa ka lumaan oo weliba lumid fog ay lumaan aysan soo noqon lanno mogta haddaan inta habowdo ama baaidadu ay lunto xoogaa meelaha guriga agtiisa maaa la geelu kaaga lumo ama aru kaaga lumo markiiba waa la soo qaban moogta laakiin idaa dalla dalaalan baciidan oo gobollo ka dhaco iyo qaarado hadaysdaysa neefkaas iyo maaa qofkaas arki maysaan tag waa tagood marka ibliis muxuu doonayaa an yudilahum dalaalan baciidan baadi aan la helin buu rabaa inuu geeyo oo fog ayuu rabaa inu ku tuuro faman qofkii waa aayad kale quraan maaa taas nisaabay ahayd midaan waa baqara faman yakfur qofkii ku gaalooba biaaquuti aaquutka qofka ku kufriya oo diida oo waa yumin rumeeye bilaahi alla rumeeye subxaana wa tacaala iyo rususha rumeeye kitaabkiisa faqad istamsaka ay tamasaka wuxuu qabsaday weeye bilcurwati guntintiibuu qabsaday ciqdin buu qabsaday guntintiibu ku dhagay wey alwusqaa ee almuxkama la sugay wey guntin xoog badan oo haddaad ku dhagta gacanta kuu gelaysa oon kaa fakanaynin ayuu maxaa qofka ku dhaga wey guntintaasoo lanfisaama lahaa ee lanqitaaca laha wey aan go-aynin guntin aan kuu go-aynin oon dabagelisku uusan kuu go-ayn oo maxaa la yidhaahdaa uusan kuu go-aynin mareegta kuu go-aynin oo caynka iyo baydu midna aysan kuu baxaynin yuu qofkaa ku dhaga wey hogaan adag ayuu qofka asaga qabsaday diinta ku dhigay wallaahu alle samiicun waa mid u maqal badan weeye aqwaasha iyo waxa lagu qowlahayo iyo niyaadka waxa ku jira iyo qof walba wuxuu maaminayo caliimun u cilmi badan weeye qof walba wuxuu doonayo iyo meeshu u socdo mid aad u cilmi badan wey marka nimankaa meeshay u socdaan dawaaqiid weeye cadlina ma raadinayaan waxay raadinayaan sixir iyo daaquud iyo shaydaan ibliis bay raadinayaan warkoodana kuma jirno fahum ayagu laa yarawna ma arkahayaan mana ictiqaadsanaa fii sharci islaami shareecada islaamka insaafan garsoorid wey garsoorid insaafka islaamka inay ku jirto umaba arkaanba aslan gebi ahaanba sidiisaba islaamku haddii su-aal la weydiiyo walhoriin su-aal baan weydiinaa horta islaamka ma ku jiraa cadli iyo insaaf iyo garsoor ma ku jiraa maya bay kuleeyihin no bay kuleeyihin kuma jiro maxkaysaga keenaynaan marka haddaad u tanaasusoo tiraa xataa shareecada waxbaan ka babedelaynaa aad tirado waxay kuleeyihin maya dhammaan waa inaa bedelo sababto cadliba kuma jira gebigeedba dulmi way kuleeyihin al waa tan inaan baraarujiye ninkii la odhan jiray cabdirasaaq maxaa la sanhuri almisri abulqawaaniin ninkuu ku sheegay lagu sheegay abulqawaaniin waa ibnu shariica laakiin anugu waxaan u aqaanaa abulqawaaniin waa ibnulkaafiriin baan u aqaana kaafiriin baa soo barbaarsaday digtoore intay atooro soo siiyeen bay maxaa la nagu soo celiyeen marka ninka asaga xal hadabti markaan soo raraya waxaa ku jiray qaanuunka laba su waa in la kala fahmo qaanuunu yuwaafiqu shariica midka hadda wadaadada soomaalida ay sheeg sheegaan qaanuunun yuwaafiqu shariica iyo maxaa la yidhaahdaa qaanuun tuwaafiquhu shariica soo laba aha wuxuu noo sheegay cabdirasaaq sanhuuri qaanuunka waxaa weeye ay haystaan waxaa weeye qaanuun tuwaafiquhu ashariica shareecada waafaqaysa qaanuunka cagsi maaha lal cagsi oo ma aha qaanuun hee waafaqsan shareecada maaha ee muxuu yahay waa qaanuun shareecadu ay waafaqayso laga daba tuurayo khawaarijda marka hadda laguu sheegayo oo la wado ma ah qaanuun shareecadu waafaqahay oo ka daba oo wixii shareecadu ay diida laga tuurayo ma ahane waa qaanuun wixii uusan ogolayn oo isaga aan maxaa leeyahay munaasib u ahayn aan la soo gelin karin oo shareecadu maxaa leeyahay asagu ay daba socoto marti u tahay saas daraaddeed waatu xalana yidhi waxaa weeyaan fiqi lislaami laga qaadi mahayo ilaa maa yuwaafiqu maxaa leeyahay mabaadi wa usus alqawaaniin wa ilaa faqadan qaanuunu mabaadiha alcaama wansijaamu wada socodkiisa iyo aadaabtiisa arkaantiis shuruudis wixii dhan waa waahiyaaba marka qaanuunka huwa almuhaymin huwa ra'iis huwa alqaa'id shareecaduna maxay tahay waa shacab iyo raciye qaanuunkay daba socotaao laakiin wadaadada af soomaaliga iyo waxay cagsi kugu dhahaya dasaatiirta cagsi baa loo qorinoo been baa lagu waxaa lagu leeya waa qaanuun waafaqsan shareecada waa hada khata'u tafsiir saxa ma aha midka asaga rag yaqaanay baa kuu sheegay fahum ayagu laa yarawna ma arkayan fii sharci islaam ma arkayaan insaafan garsoor ma arkayan aslan inuuma garsoor iyo cadli ku jiro ma arkaan walow kaanuu hadday yihiinba yarawnahu kuwa arkahaya insaafka iyo cadligii fii fi islaam inuu ku jiro latabacuhu waaba raaci lahayo hadday og yihiin in islaamka cadliga insaaf iyo garsoor ku jiro wayba raaci lahayen maxay ku diidi lahayen ilaa waxay dhihi lahayaan waxaan ka helayna dasaatiirta iyo qaanuunka iyo dawaaqidda waxaan ka helayno shareecadasoo kama helayna ha haddii la yihahdo waa iskuda waa raacayna bay dhihi lahayen maay u diideen waxay u diideen weeye walow kaanuu yarawnahu cadli iyo insaaf hadday arkayaan fiihi fi lislaam latabacuu way raaci lahayn laakiin asalba inuu qaanuun shareecada inuu cadli ku jiro uma arkaan walamaa samu kumaysan magacaabeen weeye iqaamat alxuduud xuduudda in la oogo qofkii sinayste la rajmiyo kii gacawaxa maxaa la axaado oo nisaab gaar gacanta laga gooyo kii qof dila in la qisaasto qofkii ridooba in la dilo nebiga kii caaya in la kala tuuro ee waxshiyatan xayawaannimo umaysan arkeen duurjoog ahaan umay arkeen maayda waaas in la sameeyo waa wuxuushnimo iyo duurjoognimo iyo xayawaannimo iyo dameernimo ah, dameer farweyna waaasag lamasamu kumay magacaabeen iqaamat xuduud xuduuddii in la qutumiyo la oogo waxshi iyo tan duurjoognimo iyo xayawaannimo iyo calibaystayn umay arkeen walamaa samu kumay magacaabeen jalda zaani zaaniga in la jaldiyo la garaaco albikra maxaa l anguurka soo marin wa rammi muxsini midka guurka soo marin in la rajmiyo katban umaysan arkeen wey katban bimacnaa mancan wey ah, hor istaagid wey mancan in maxaa layaa la joojiyo oo la hor istaago lilxoriyati xorriyadda in la hor istaagahayo oo la mancinayo la diidayo umaysan arkeen waxay ku le war ninkaanu alaabtiisa asagaa iskale gabadhuna meesheedan ayadaa iskale waxoodiiba isku dayeen laba cad bay isku dayeen labadan cadoo la isku daya maaa ka rabtaa hadalka sida moogta mataqaana kalaamu ibliis ma taqaanaa kalaamu ibliis sheekh miyaa taqaanaa alaamulis wuxuu ku leeyahay war gacantaan gacan wey cad qofkan asaga gacantiisa iskale can xubin uu leeyahay qofkan xubintiisa asagale gacantiisa asaga lugtiisa asagale baarkiisa wixisa asaga iskale cad isagu uu leeyahay wey cadkiisu meel kale ku dayay maxaa ka rabtaa adiga maxaa ku daba taagay maxaa u rajiminaysa u diraysa u gowracaysa laakiin cadkoodii sheekh waxood he udaabay ku leeyihiin waa shayaaiin sida wax loo maxaa la yihahdaa waxeeyo waad la yaabaysa oy wax u qaribahayaan marka umaysan laakiin walamaa samu kumaysan magacaan weeye jildan maxaa layaha zani albikra maxaa la yihahdaa e, e, bikrigan guur soo marin muxsanka maxaa la yihah cafwan guurkaan soo marin iyo waramyi muxsani midka maxaa la yidhaha guurka soo maray ragga dumar wuxuu raba haadee in la rajmiyo ama la jeldiyo umaysan arkeen katban ay mancan weeye la hor istaagayo la joojinahayo weeye umaysan arkeen lilxuriyati xoriyadiga qofka xoriyati maxaa la yihahda istiqyaarkiisa iyo ujeedadiisa iyo shahwaadkiisa la hor istaagay iyo arkaawo daay marka fahaaulaahi kuwa ayaga fahaaulaahi kuwa ayaga aladiina kuwaasoo faruu ka cararay biku sheekhu min maxaakimina maxaakimtanada islaamkay ka carareen maxaa la bidacwa sheegashada ku andacood ana alcadla cadaalada iyo insaafka iyo garsoorku laysa madmuunan mid la damaano qaaday ma aha oo la helahayo fiiha fi lmaxaakim alislaamiya licadami taqniini inaan qodobayn la helin daraaddeed kuwaas u cararay dahabuu way tageen weeye yatlubuuna ayagoo dalbahayo raadinayo jirinahaya alcadla garsoorkiiy waxay ka raadinayaan fi lmaxaakimi alwadciya maxaakimta wadcigaa oo daaquudka lagu xukun tagahaya ayay ka raadinahayaan wey liannahum ayagu laa yuriiduuna ma doonahayaan weeye ilaa nidaama alwadciya nidaamka wadciga oo la dejiyey oo makhluuqaad ay degsadeen oo shayaatiin ay degsadeen ayay doonahayaan oo jecel yihiin oo rabaan wey alladii kaasoo huwa asaguba zubaalaati maxaa la baqaaya ah wey zubaalaat waa maxaa la waa maxaa la yihahda waa baqaayaad wey shayga baaqigiisa soo haray aya gufarka ayaa la yihahda gufar soomaali marka maxaa la yihahda subaga iyo maxaa la yihahdaa wax la sameeyo waxyaalaha gufarkaah oo soo haro qashinka xashka ayaa la yihahda zubaalaat marka waa waa baqaaya af soomaalina gufar iyo waxyaalaha soo haray oo hambada ayay noqonaysa alladii nidaamkaa wadcigaa huwa asaguba zubaalaati adhaani lkafarati aw miska maxaa la yidhaha baqaayaadkii iyo gufarkii adhaanta miskaxda alkafarati gufarkii iyo maxaa la baqaayaadkii waxyaalihii ku haray oo wadcigaa bay raadinhayaan waa niman qashin qub iyo maxaa la yidhaha haraadi iyo xoogaa xumba ah iyo qashin soo haray maxaa la yidhaha raadinahayo waxyaalii qashinkaa la fogeynaayo oo gaalada maskaxda kusoo ururo kusoo maxaa dhibcay ayay raadinayeen oo ku haray raadinayeen niman diin raadinaya maayo walaakiin ha yeeshee sadaqa allahu alla ayaa run sheegay weeye alla muxuu yidhi wala tasmacunna waad maqlaysaan ood maqlaysaan ood maqlaysaan muminiin haddaad tihi nabi maxamed intii raacdo rumaysay min aladiina kuwii waxaad ka maqlaysaan weye uutuu la siiyey alkitaaba min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyo yahuud iyo nasaare ah iyo wa min aladiina kuwii waxaad ka maqlaysaan ashrakuu shirkiga sameeyo min alcarab wa gayrihim ah aadan dhib baad ka maqlaysaan weeye kaiiran oo badan wey ilaahay subxaana wa tacala baa yaqaanan alla muxuu yidhi waad ka maqlaysaan waad ka maqlaysaan aadan dhib baad ka maqlaysaan alluma dhib keliya maya aadan kaiiran wey oo muxuu yahay carabkooda iyo gacantooda iyo idaacadahooda iyo joornaalkooda iyo maxaa milatarigooda iyo ganacsigooda iyo wax walba dhammaan waa ada iyo dhib iyo mushkil iyo daawadooda mushkilay wadan gebigoodu nebigay caayayaan shareecaday caayayaan gabdhaha muslimaadkaay durahayaan xijaabkay durahayaan culummaday durahayaan maxaa la yidhaha diintii waxay leeyihin cadli male wadamada islaamka waxay leeyihiin gaajo iyo colaad iyo baahi weeye meel lagu baaba'ay weeye cadli kama jiray leeyihin belee dhan bay daldalahayaan annagoo dhan markaasaan guurnay oo qaxna wey kabacdi mar guryahoodii loogu tagana ee barafkoo maynis ah ayay adi carruurta bannanka kusoo tuurayaan saa u fahantay sheekho marka adan kaiiran baa nimanka ayaga laga maqlahaya in tabiru hadaad sabartaan marka in tabiru haddaad sabirtaan ood gegsataan wey intaada maxaa loo geliya waxaa yar wey inaad sabraysaan alla waa inuu og yahay waxaa yar intaad sabraysaan markii dacayaadku inku badaan oo hagardaamadu inku badato oo idaacaday tifyada inku bataan oo joornaaladu inku badato oo hay-aduhu inku bataan waad isdhiibaysaan wey sirkiinaa yar wey waa in tabiru haddaad gegsataan oo adkaysataan oo watattaquu alla aad ka cabsataan weeye faina daalika midda ayada oo sabirka iyo gegsasadii adkaysiga iyo taqwada alla alla laga cabsadaa min casmi lumuur arimaha maxaa la yihaahdaa la go oo la gooyo ah, wadaadada somalia waxay ohan jireen waa arrimaha la gamuumo maaa ah, gamuumku maxaa wey waa shayga markii la gooyo oo la simo geeljiraha yaqaana usha inta la gooyo afkeeda la simo meel dheer aysan lahayn ayaa maxaa la gamuumda la yihahdaa ayib marka arrimaha la gooyey oo la jaray oo la goosto wey oo lagu dhaqaaqo arrin laga labaclabac yidhaahdo oo laga noqnoqdo oo lala tashado oo ni uma sabraa war ilahay maka cabsaa lama yihahdo may waa go-an tahay wey inaad sabarto ood alla ka cabsato waa in la gooyo loo qasto la goobsto wey oo qofku ku dhaqaaqo tahay alam tara miyaadan u jeedin ila ladiina kuwi miyaadan u jeedin uutuu la siiyey nasiiban dheef iyo xadi baa la siiyey wey nasiibku waa xadi dheef wey oo min alkitaabi kitaabka ka mid aha la siiyey wey kitaabkay wax ka garanayaan yuminuuna waxay rumaynayaan kitaabka ilahi bay wax ka fahmayaan maxaa la yidha towreed bay wax ka fahmayan injiil bay wax ka fahmayan yuminuuna waxay rumaynahayeen oo aaminayaan biljibti sixir bay aaminahayaan jibtiga tafsiir cumar ibn khaaab ayaa ugu fiican oo jibtiga lagu fasiro sixir inu yahay iyo wtaaquuti shayaan bay aaminahayaan wey jibti iyo maaa sixir iyo shayaan ayay aaminahayaan wayaquuluuna waxayna u oranahayaan liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay u oranahayaan kuwii gaaloobay waa kuwe kufaaru quraysh wey kufaar quraysh weeye wayaquuluuna waxay u odhanayaan liladiina kafaruu ila kufaar quraysh baa su-aal weydiisay lai xaraam fadhina oo maxaa la yidhahda xujaaji soo dhoweyna oo muctamiriinta soo dhoweyna oo beytki fadhina oo maamulayna oo nabadgelye ku hayna iyo maxamed oo tulki khilaafay oo wiilii aabbihii kala geeyey oo islaaniya ninkeedii kala furay oo maxaa la tulki ka cararay oo diin cusub la yimid iyo xaqowdhow sida wa lagu weydiinaya ma ujeedaa labadannadaas ba idin qaymeey nin hooyadiis iyo aabbihiisi tulkiiy qarabadii eelkii gooyey iyo nin soo dhaweeyey xarabkii ninka cararay iyo nin fadhiya raninkii aq ayaa u dhaweynay yahuud baa hawshaa la weydiiyey markaas waxay dheen maxaa isagatana wax isagatana ma jira idinka xaqa u dhow idinka qureysha xaq u fadhiya ninkaas waa nin fallaaga nabadiidwe burcado ninka isagaa ninka isagaa waa nin lasoo qabto u baahan way cadaaladda loo keeno maxkamadaa loo keeno saasay ku jawaabay warkadu kaas la soco wadaadada laftigooda wadaadada laftigooda ila nimankaan cilmigay ku sugnaayo alla wuxuu ku sheegay alam tara ila aladiina uutuu nasiiba way og yihiin min alkitaab kitaabka cilmi bay u leeyihin hawsha haddana macadaalik way su-aasha la weyey khaladkii u jawaab waad ujeedaa wadaadada laftigoodu meeshay dan ka leeyihiin iyo cidday ku kacsan yihiin wadaadada muslimiintaan ka hadlahayaa waxaa laga helahayaa wadaadada yuhuuddu qaabkay u jawaabeen kuwo badan u jawaabay ifham hada sheekh hawsha haddaadan fahmin ood u qaatay wadaadadu inay wada maxaa nabad iyo caanan yihiin oo si fiican kugu jawaabahayaan waahin baad weli waxba maad fahmo wadaadku ku kacsan yahay madhabku ku kacsan yahay qabiilku ku kacsan yahay qoysku kacsan yahay dawladdu ku ku kacsan yahay wuxuu kaaga soo saarayaa shaydaan la kordhabay oo la hoos dhabay oo la goday oo la reebay buu kaaga soo saaraya midku isagu taageersan yahay nabad iyo barwaaqo iyo malab iyo tollo ayay war ku yaacabu ku leeyahay nintobankii wadaadda horbooday soo mogi sheekh maogta nintobankii wadaadda inay horboodaheen ma la socotaa annagoo fadhina masaajid ayaa wadaada waxay ka dheheen oo anigu aan fadhiyo wadaad intuu khudbo fuulay ayuu wuxuu ku yidhi maxamed siyaad barre waa shaydaanu rajiim asaga iyo waxa raacsan oo taageersan ama ciidan ku taageerana dawlad ama qabiil eh waa in la laayo shaydaanu rajiim maxaa la qumaya hal mar baa lagu qaylaya war ku kaca wadaadaha hormooday sheekh way fadhiyaan magacood hadda sheegi karaa waxaa wadaadaha hormoodaaya haddana waa hormoodaya la socdo haddana waa hormoodaya maanafaysta nimankeeni kun sagaal boqol maxaa layaa sagaashankii bishii may shan iyo tobankani nimanka bayaanka soo saaray oo yidhi maxaa layaa dowladda waa in lagu kala cararo wadaaddaa ku jiray wadaadda soomaalida badan oo kurtiga wada nool iyo kuwa dhintay oo magacyadoo naqaano oo annagu aan kuwa hor fadhiisanay baa ku jiray oo sheekho la soco waxaad aragtay oo dhib dhacay waxaa weeye wadaaddaa waxay ku leeyihiin sabab iyo lug weyn ku low oo soomaalida ka dhacay la soco laakiin waktigeeda inaanu sheegno litaariikh waxaa la yidhaahdaa way fiican tahay almuhim nimanka ayaga maxay dhan wa yaquuluuna waxay odhanayaan liladiina kafaruu waxay u odhanahayaan oo kufaar mushrikiin waxay odhanahayaan wey warta mushrikiin quraysh waxay odhanayaan haaulaa'i kuwaan ayuu maxaa la yidhaahdaa mushrikiinta ayaa ahdaa wayaquuluuna liladiina kafaruu waxay odhanayaan haaulaa'i ahdaa ayaga hanuun iyo maxaa la khayr u dhoweeye min aladiina aamanuu kuwii alla rumeeyey iyo rasuul iyo nabi maxamed intii raacday sabiilan wado iyo ariiq ayaga uga dhow saasay oranahay wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahdaa macnaha kuwii gaaloobay bay waxay u oranhayaan idinkaa hanuun iyo sawaab iyo khayr u dhow maxamed intii raacdo rumaysa warkaa isaga marka waa laga soo jawa waxa ay sheegeen baail waxna kama jira cadligii annagii ayaguna suma naqaano wa min almusawaqaati waxaa ka mida waxyaalaha maxaa la yihahdaa cudarada waxaa ka mida min hadi musawiqaat waxaa ka mid a ana fi taqniini bayna in shareecada la qodobeeyo dafcan dabcan dafcid iyo naqid baa ku jirta lixukmi اqaadi xukunka qaadiga laga dafciyo oo loo diido bitashahi sida asagu uu jecel yahay tashahi waxa asagu uu jecel yahay oo maxaa la yihahda uu qudaraynayo oo asagu uu doonayo tashahi waa waxa adigu aad doonayso ood jeceshahay ood ku maman tahay ayaa isaba sidaad doonta jeceshahay raashinka aad doonayso maxaa la cuntadaad doonayso dharkaad doonayso tashahi waa adigu aad jeceshahay marka waxay dhaheen shareecada haddii la qodobeeyo waxaa meesha dafciga looga saaraya siduu qaadigu jecel yahay oo raba in wax u xukumo maxaa dhacay buug baa hor yaalla buuggana waa laysla yaqaana qodobbaa ku qoran qodobka waa in wax ku xukumo wey siduu asagu rabana ma mari karo waan waardaysayna hadduu ka leexda waxaan leenaha ey qaadiyow qodobka waad ka leexatay ku soo noqo dariiqa baan le waddadii waad ka baxday laakiin waxayn haddaysan taqniinsanen qodobaysnayn isaga wax noo baarahaya wuu noo fiirinhayaa aayadku fiirinhaya xaqi waa kanaa buu leeyahay saasaan ku xukumay socobu dhahaya anaguna ma garanayn aayadu meel nooga soo dhiftay yun wuxuu ku imana yeelaynayd marka waa in la qodobeeyo si loogu diido hawadiisa wey warkaasay la yimaa war maaa kor markaad ka fiirsa he xoogaa waxbaa ka muqda laga warbaatilay waljawaab jawaabtu waxaa weeye ana atihaama in la tuhmo alqaadi qaadiga in la tuhmo fii xukmihi xukmisa in lagu tuhmo lam yaslam kamuusan nabadgelin minhu tuhunkaas kamuusan nabadgelin axadun qofna kama nabadgelin weeye xataa maxaa khuyira xataa khayru khalqina cafwan xataa khayru lkhalqi sal allahu alay slm khalqiga kii ugu khayr badnaa sala allahu alay slm nebi maxamedow war qaadi iyo xaakim in la tuhmo cid ka nabadgashay ma jirto xataa nebi maxamed baa loo dhigtay o la tuumay an cabdلaahi bni mascuud radi alahu canhu qaala wuxuu qasama waa qaybi annabiyu sal اlahu ala sl nabig ilahay baa qaybiyey qismatan qaybin buu qaybiye xooluu qaybiye qaniinbuu qaybiye hanti buu qaybiye ka bacdi ma shay maxaa leeya qaybihiisoo kale kaana waa yaqsimu mid qaybiyo siduu maxaa le waxyaalaha qaabka u qaybiyo oo kale ari u qaybiyo lo u qaybiyo dahab u qaybiyo raashin u qaybiyo dhar u qaybiyo maxaa le bu wax u qaybin jira wey ayib qismatan oo ka bacdi ma kaana yaqsimu waxyaalaha uu qaybi siduu u qaybi wax ka mida ah, ayuu wax u qaybiyey faqaala rajulun baa wuxuu yidhi min maxaa la ansaar oo maxaa la yidhaha iimaankiisa ducafaa liimaani munaafiqiina wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innahaa qismadu la qismatun waa qaybin weeye maa uriida aan lala doonin bihaa ayada wajhullahi ilah wajhiisa lalama doonin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wuxuu leeya wuxuu qaybiya hawsha agaasid iyo maqooradkiisa wax agaasimo maqooraday yaa wuxuu leeya ilahay wejisa lalaab doonayo istustus iyo ninjeclaysi iyo qabiil iyo eex baa ka buuxda iyo jawr baa ka buuxda sidaasuu yiri walciyaadu billah nasal allah salaam ninkaas hadde maxaa la yihahda xukunka marka shareecadu degaysa iyo hawl kale iyo xaq nabi maxamed bay ahayd laakiin maanta qof nool hadduu yidhaahdo oo islaam sheeganaya ka asaga laba isweydiin mayso isaga inuu gaal iyo murtad yahay lama isweydiini mayso laakiin midda ayada ah ma xuquuq nebi bayn calayh salaau wasalaam mise maxaa l nebigu wuxuu u daayey maxaa la yihahdaa min baabi eh, siyaasha sharciya iyo inaan la dhihin nebigu saxaabadiisu dilahayaa oo dadkan waxba wanaagsaneyn qaabkee buu u daayey xuquuq buu u daayey ama siyaasha sharciyu midkaa tiraahdaba taasu xaq nebi bayn calayh salaau wasalaam isagana go-aan ka gaaray weeye isaga xaqiisoo cafiyey bay ahayd amaa hadda ninkii warkaa yidhaahda maya kaa isaga la wada noolan maayo diga isaga nool uma soo bixin qultu waxaan iri buyi cbdillah bn mascuud warkuu maqlaaya ama amaa la aquulanna dhehe oo dhehe oo warramee weeye lilnabiyi sal la ala sl nabigi ilaahay u warramee nebiga waan u sheegi mayno waxaa tiri faataytuu nebigii waanu imid wa huwa nebigiina walxaal huwa nebigu fii asxaabihi asxaabtiisa u dhex fadhiya isagoo saxaabada dhex fadhiya oo saxaabada u sheekaynaaya oo duruusi cilmi siinaha ayaan u imid buyi fa saarartuhu markaasaan ku siraystay egtaan afka u saara nabiga inta dhegta dhabanka afka u saaray fasaarartu waan ku siraysnay axmedo nin baa saa yiri xooleh had qaybisay warkaasa laga soo celiyey fashaqa daalika cala nabiyi sal la nabig hawsha waa dhibtay fashaqa hawsha waa dhibtay nabiga alay sl waa dhibsaday wax la dhibsan miyaysan ahayn fashaqa macnaha sideedaba la soco maxaa la marka aadan wax aadan shuqul ku lahayn lagugu tuhmo waxaa way aad u xanuun badan tahay hawl aadan shuqul ku lahayn oo ku soo gelin oo qalbigaagaba xataa aan ku soo dhicin markii lagugu tuhmo oo lagugu tuuro waxaa weeye aad bay u xanuun badan tahay laakiin wax un meel kaa soo geli karaan haddii laguu sheego waad ka garan wey waxaad horna hawsha ayadaa od ugu duwanteen waxaa weeye odolkaas aad sheegaysaan waa macquul wey lakin anu shuqul kuma lin laakiin haddaan waxaanba aadan weligaaba kugu soo dhaxo ku riyoon haddii laguguna sheego aad shaq macl aad ku dhibaaya fashaqa dalika cala nabi sal allah alay slam watagayara waa doorsooma wejhu wejigiisi nuurhayo iftiinhayo qabarkii dayaxa u ekaana waa isbedelay wey watagayara wejhu waqadiba waana carooday nebigu calayh salaatu wasalaam xataa intiio cabdulahi bn mascuud waditu aan ka jeclaaday anii anigu maa tamaniyey anii anigu lam akun inaanan ahaanin akhbartuhu mid u warramayba aadle nebi maxamed wuxuu ka xanaaqaya inaad u sheegto waa dhib sheekhu marka inaan warkaa nebi maxamed u sheego warkaan u sheego ka xanaaqo wejigiisu isbedelo ka xanuunsado hawsha aad bay ii dhibtay anigii baa xanuunsaday oo aad u dhibtooday uma qaala nebigu alay sala slam wuxuu yidhi nebigu waa maxkam waa xusuustay waa isxusuustay oo maxaa la yidhi saxaabadii inuu war u sheego waa tarbiya wey oo dadka culmmada iyo ahlukhayrka iyo muslimiinta iyo muminiinta o dhanna u taallo maxay tahay laqad uudiya tarbiyadaas waxaa weeye waa laysdhibahayaa diintii xaqaa laynku dhibahaya waxaa weeye waa laynku dilaya waa laynku xirahaya waa inaad sabirtaan oo dariiqii ambiyada iyo rususha waysada laii dhibahay waad aragtaane waa inaad sabartaan xaqna aad ku taagnaataan taasuu nebigu dardaarmaya uma qaala nebigu alay sla slam wuxuu yihi laqad uudiya waa la dhibay muusa nabilaahi muusa ululcazmi aniga iga horreeyey baa la dhibay biakara wax ka badan weeye biakara wax ka badan weeye min daalika intaan aniga laydhig wax ka badan baa laydhiba wey fasabara markaasuu sabray wey marka fasbir kamaa sabara ululcazmi min arusuli walaa tastacjil lahum wey marka waan sabrahaya waan sabr qaadanahayaae idinkuna sabra oo igu dayda oo dariiqayga raaca wey haddaad culummo iyo dalabatulcilmi iyo dadka muslimiinta ah oo xaq iyo diinta u gargaarahaya taasaa laga rabaa wey ayb uma intaas kabacdi u sheekhu ina min shardi maxaa leeya tawaliyati alqaadi lilqadaa hawsha haddaan ka soo jawaabna qaybtaa waad fahamtay wy qaybtaa iyadaa waad fahamtay oo in qadaha la tuhmaayo waad fahamtayba oo maxaakimtii culimada la tuhmaayo waad fahamtay iyo maxkamadaha islaamka oo nebigaaba laga soo bilaabay oo munaafiqiin iyo gaalo ay tuhun ka soo bilaabeen uma eh, maxaa la yidhaha ina min shardi tawliyati qaadi waxaa ka mid a ah lilqadaa in qaadiga qadan loo dhibo waxaa ka mid a ah uma ina min hari shardiga waxaa ka mida tawliyat qaadi qaadiga in loo dhiibo oo la tawlisiiyo liqada qadaha in loo dhiibo maxkamada fariisa waxaa ka mida alcadaalata ayaa ka midaba biitifaaqi aima itifaaq aimada islaamku khilaaf kama qabaan qofka qaadiga oo maxkamada la geynaayo maxkamadaa darajada rabtaa darajada kooaad ha noqoto midda labaad maaa maxkamada racfaanka ha noqoto maxkamada maaa dastuuriga ha noqoto miday rabta ha noqota maxkamadaha anwaacdoodas qofka la geynaayo laabudda an yakuuna cadlan maaa mawhuuqa bidiinihi waakhlaaqi waamaanati wa noqdo cilmiga inuu noqdo bitifaaq qof maxaa aan lagu kalsoonayn lama geyn karo laakiin hadda maxkamadaha maxaad ugu tagaa bishahaada sheekhu maxaad wadataa my certificate wahaadadan wataa experience ma wataa yes four years ma three years ma haystaa maxkamadaa ka soo shaqaynaya waa tana marka afar sano waan soo soo experience waa haystaa maxaa la yidhaahdaa hay-adahan la soo shaqeeya waa laga soo shaqeeyey shahaadina waa tana jaamacadda gooheed wey marka meeda cadaaladii iyo diintii iyo macrifadii iyo nadiifnimadii iyo xali aqoontii iyo hufnaanta aw waxaasoo dhan ma jiraan waxaasoo dhan ma jiraan sheekh lagu karta waxa iyaga aw hadday ka sii dartana hee four point five wama adraaka wy inkaar miday ku dhacday ayaa noo keena inkaar allaa kori inkaar miday ku dhacday noo keenay in inkaar qaban waxaad ku ogaanaysaa ninkaa isaga ceeb waxaa ugu filan maxaa u godka la gelahayaa laba ceebood ceebta koowaad maxay tahay waa inuu noo keenay ceebo badan buu leeyahay laakiin caawa labaan ka sheegay midda labaad waxaa weye milla zanaawi markuu baktiyey inuu foundationkiisi hay-addii loo samaynaya one million dollar uu ku bixiyey in timtaa loo sameeyo oo maxaa la foundation hay-ad khayriya oo ixsaankiisa oqol ka shaqaysa inuu one million ku bixiyo kaarqabo wey ka asagaal sidaa daraaddeed annaga soomaalida qabiil baan ahay laakiin nidaamka siyaasiga in la qabyaaladeeyo huwa ladibadda sheekhu labada sheekh wayna kii u kala caddahay annagu qabaa'il waa le dad qabaa'il baa le ilaahay baa naga dhigay laakiin nidaamka dawliga iyo wada noolaashada iyo maxaa le sultadu waa hawl gooniyo hawsha goonida asag wuxuu ka dhiga mataqaanaa qabaa'il buu ka dhiga waana hawshay rabeen miniliq hawshuu sheegay wey haddaba soco miniliq iyo xayla salaase maxay geeyeen maxaa la yidhaahdaa ii sheeg markii switzerland miyuha markii lagu shiraayay kun iyo siddeed boqol iyo labaatan markii lagu shiraayay waatay geeyeen lozan miyah lozan markii lagu jira waatay geeyeen wuxuu yidhi war soomaalidu maxaa la yidhaha qabiil weeye ma noqon karto dawlad waxaan ku darahayaa qaranka weyn oo etoobiya dhibic yar oo ka mida ah, ayaan ka dhigahayaa wy nimankan waa qabi dawlada ma noqon karaa ninkaa markaas wuxuu taxqiijiyey hawshii miliq maxaa la yidhaha mingiste iyo xaylasalaatu taxqiijiye la jazaahu allahu khayr balaayo maxaa la yidhaha waddanka qaaday wataa meeshaad maantaaaragtaysan meel laga celiyo iyaga adhaw alcadaalatu marka waxaa weeye alcadaalatu biitifaaqi laaima wey waa inay cadli tahay oo maxaa la yihahdaa qofka asagaa la hubiya cadaalad diintiisa waa in maxaa la hubo wey itifaaqu wa min almac marka anagu qof aan marka hore cadaaladiisa aqoontiisa nasaahadiisa nadiifnimadiisa wanaagiisa aan go-aan ka soo gaarnay oo la soo taskiyeeyey ilaa hooyadiis maalintay dhashay waxbarashadiisii macalimiintiisii jaamacadihiisii shuyuuqdiisii deriskiisa qof maxaa la malaf weyn laga soo diyaariyey oo dabagal lagu sameeyey dabadheer lagu sameeyey oo taskiyooyin watay ahlkhayr ka watay dheergara qofkaasaan wax kabad u dhiibanaynaah laakiin iska soo bood hawshu maaho qofka noocaasa hadduu qaldamo hadda asagee rabbigee annaguna waa qabsanayna haddaan aragno lakin annagu marka hore waa iska ilaalina wa min almacluumi waxaa laysla ogyahay biku sheekh oo meel ool ah ana xukma alqaadi xukunka qaadiga fii xadaanati lilummi hooyada in loo xukumo xadaanada xanaanada in loo xukumo lilummi kamaa maala siduu ku misaaleeyey calaa daalika hawshaa ayada axaduhum midkood uu yidhi laa yacummu ma caam yeelayo ma wada gaarayo jamiica alummahaati hooyooyinka dhan miaalka asaga wadaadku uu sheegay nimanka hawshan ku doodayu ka soo raray wy miaal buu buuxiy miaalkii qaabka suura muusan soo wadagoyn wada khaa waay inuu soo wada raro kabacdina uu naqdiyey ahayd laakiin hadda hawsh wuu gooyey jariirtu riyaad baa lagu qoray iyo cadadka intaasa saacado iyo maalmo iyo waqti dheer buga qaatay inaan maqaalkaa helo waa heli waayo marka laakiin macnaheed waxaa weeye hooyooyinka xadaanada markii loo xukumahayo oo ilmaha inay iyadu xanaanayso oo ay hayso ayadii ninku hadday kala tagaan tusaale maxaana mar walba hooyadu haysa la oran maayo sababta maxaa weeye hooyada lafteeda qaaduu fiirinaya hadday tahay hooyo diinta ilmaha iyo barbaarintiisa iyo koristiisa iyo akhlaaqdiisa iyo barbaarintiisa iyo waxbarashadiisa ka murgaysa hadday tahy ku fiican haysaa la leeyahay hadday laakiin leedahay sigaarka ii soo daar jaadkana maxaa leeya iiga daba keen maxaa leeyahay khamradana ii kabo hadday leedahay hee ilmaha waa laga dafa iyadoo qaylinaysa maxaa le laga qaadanaya markaad garateen maylata hawsha hawl kala duwan wey hooyo kasta ilmaha loo dayn maayo hooyo kasto maaa la lagu xukumaya ibn qayim aad uga sheekeeyey ibnqayim aad uga sheekey raxmatullahi raxmatan waasica hooyada iyo aabbaha waxaa la fiirinaya markay kala tagaan ilmaha ayaa u fiican aabbuhu waxbarashadooda iyo diintooda haddii tusaalaan wax ilmada ka hadle haddii labada waalid oo ilmaha maxaala isku haysta midna uu reebaadiyo reeguuraa yahay midna reemagaal iyo magaalaha degan yahay reemagaalkaan siinayna oo maxaa dhacay magaalada waxbarasho iyo qur'aan iyo malcamad iyo nasiino iyo maxaa la tarbiya fiican buu ka helaya baadiyahana he dameeraha saynta iyo qabaalnahaya faa'ida haya sheekh markaas horta maylata marka maxaa la yidhaahdaa hooyada hooyooyinka ilmaha tarbiya inaya kurtood ma wada camimaysa waa la kala qaadaya waa la kala fiirinaya min almacluumi ana xukma alqaad fi xadaanati lilummi hooyada inay ilmaha xanaanayso kamaa maala calaa dalika axaduhum laa yacumu jamiica alummahaat hooyooyin kule ma caamiyeen waa kala qaadi mid walbana gooni baa loo fiirin wxukmu qaadi qaadiga xukunkiisu yanfudu waa fulahaya oo waa soconaya meel maraya ظaahiran sida noo muuqata laa baainan si qarsoon mayabku annagu maxkamad baa nimid qaddaan gudubsanay dacwad baan gudubsanay waa la dhegaystay gar baa la qaaday xukun baa la riday xukunkaa daahirka waa fulahaya laakiin hoos inuu ugu qalloociyey inuu ujeeddo ka leeyahay laalushuna soo qaatay e v c da maxaa la fadlan ku shuba in looga dhigay maxaa la yidhaahdaa gacan jilicsan in lagu salaamay hee anu hawlahan yaqada in ma naqaano ana calooshiisa inay maxaa la yidhaha lasoo buuxiyo inagu ma kala naqaano wax qarsoon ilaahay baa og laakiin maxaan fiirinaynaa daahirkaasaa noo muuqda qaadigu xukunku waa xukumay ukun aahir w aahirku fulaya ama baailkii waxa qarsoon ilahay baa subaana wataaala xukm qaadi yanfudu waa fulahaya waa socona waa meel marhayaa we aahiran sida muuqata laa baainan waxa qarsoon inaan baarbaarno oon dhahna siduu danaynahayaybu xukumay siduu jeclaabuu xukumay reer hebel buu uxukumay dan buu ka wataa qaraabihiiseedi buu leeyahay ree abtibay u yihin howlaha anaga nooma taalo waxa qarsoon ilaahay baa shuqulna kuma leeyahay haddii laakiin wax daahiro ay muuqdaan oo soo baxaan qadiisa xukunkiisa ay ka muuqdaan waa qabsanaynaa wey racfaan baana laga qaadanaya yacbaali waa la hor istaagayaa wey kumana aanan qancin baa leen xukunkaad riday sababtuna maxay tahay saas iyo saas iyo saas waxaasa kaa muuqanayo maa la bushinayaa taas maxaa leeyahay loo qasa maaha wey qasa maaha sheekh lagu sheegi doona wa huwa qaadiguna curdatun waa mid u bannaan yaalla wey u banjooga lilkhata'i gaf wey waa bini aadam wey waa bini aadam curdatan wuxuu u yaallaa oo bannaanka u jooga lilkhaa'i inuu gafo weeye macsuum ma aha hadduu gafana waxaan leenahay walaalle waad gaftaye saan iyo saan weeye hawshaas daldaloolkaasaa kaa xukuma gadaal ugu noqo weliba isaga inta laga tagaa maxkamadda saraa la aadi racfaankaa la aadi tan saraa la aadi waa lala doodi nin walba gaftiisuu caddaysanayaa wahuwa curdatun lilkhaa asagoo khatana weliba ku jira haddana daa'iru waa mid wareegahaya qaadigu bayna alajri waljrayn bu wareegayaa xataa hadduu gafo oo dadaalo wuu dadaalay wax khaladana muu samayn eexna ma samayn laaluushna ma qaadan laakiin akhtaa waa gafay hadduu gafo saa ku gafa hal ajar buu helayaa lannahu maxaa la yihahdaa addaa maa calayhi hadduu asiibo laba ajaro wey nebi maxamed alay sla slam baa kuu sheego taa maxaa culamada islamka waxaa loo yiray leeyihiin haddaa saa la dhihin oo la yihahdo qaadigu hadduu gafo waa aasim waa mujrim haddii la yihahdo nin wali wuxuu leeyahay hadda qaadiga maxaa leeyahay anuu khata qaban maayo halkaasan aadaya maxaa qadaanaya ii gelinaya dembi gurigaan joogahaya kitaabdan oo akhrisanaya maxkamadda ciddiinaya aysan ini tagto hawshaa hadday dhacdo oo suldada laga cararo soo lays cuni maayo kii hoose bakti baa ka dhacaysa kii hoose bakti baa ka dhacaysa sida soomaali maanta qaata waxba kala socon lahayn sheekh maxaa dhacay lianno maxaa la yidhaahdaa iisheeg maxaa la yidhaahdaa gar eexeed iyo guddoon jilicsan waa labada ugu daranoo lagu burburo gar eexeed iyo qadar eexoo lagu qalloocinayo guddoon jilicsan madaxweyne dawlad suldo awood aan qaadan karin oo ciddii iswaasha aan dardari karin taangi marin karin waa meel lagu baaba'ayo ciddii iswaalwaasho xaqdarra iyo gardarra iyo dulmi iswaalwaasho aan ka adkaan karin meel lagu baaba'ayo marka maxaa la yihaa daairu wuxuu wareegayaa wey bayn ajrayn ah, bayn ajr wajrayn buu wareegayaa xadiiska cabdulahi ibn xadiiska maxaa leeyahay camr ibn caas fi saxiixayn ayaa kuu sheegay nabig alay slat slam wuxuu yidhi idaa xakama alxaakim fajtahad xaakimku hadduu wax xukumo oo fajtahada uu dadaalo wixid awoodisaa u bixiyo uma asaaba uu asiiba xaqiya sawaabkii falahu ajraan laba ajr buu leeyahy wa idaa xakama fajtahada uma akhطa falahu ajrun hal ajr buu le nabig alay slam baa kuu sheegay ka socon wuxuu kiri wa fii mili daalika tanoo kale qaala cumar bnu khaaab baa yidhi oo maxay tahay in qaadigu hawshii markii hore uu xukumay uu u arkay inay khata ahayd oo gaf ahayd ama qusuur iyo gaabin ku jirto kabacdina u isaga leexdo marka hore inuu gafay buu arkay hadduu shala xukumay ama ama sanadkii hore tii ukumay wuxuu arkay inuu qaldanaa laakiin maxaa la yidhaahdaa hadda uu sawaab ku fadhiya saas u arkay wa fii mili daalika oo maxaa la yidhahdaa qadaha inuu qaadigu gafi kara ah ayaa qaala cumar ibnu khaaab wuxuu ka yidhi weeye radia allahu canhu qawlatahu oraahdiisii almashhuurati caan baxday oraha mashhuura caan baxdo dahab ah ayuu yidhi oo maxay ahay tilka taas buu yidhi sa waad garanaysaa haweeney dhimatay hooyadeed iyo maxaa la yidhaahdaa ka tagtay ninkeedii iyo kuwo ishooyo isku abayn kuwo isku hooyo yihiin ayay ka tagtay marka ninkii iyo hooyadii iyo kuwa isku hooyada ahaayeen ayuu wax siiyey kuwii ashiqadiina waa tuuray casabaa timi wabaan ilmahayo maa dadka dawlfarad wey orda iska taga yiri sanadkii dambe u timi sanidan markay timid oo laysqabsaday sidii oo kale qoladii ashiqada waa dhaqaaqi waayen waxay dhaheen ma jirto see ku dhaqaaqay kan hooyo keli ugu yihin waa dhaxla annaga aabbaana ijcal maxaa layiahdaa xajar maxaa la filyemni aw alximaar hooyada miyaysan wada dhalin waa inaan hooyada wax ku helo ninkiina dhalay tuur bay dheen oo reerhebel laakiin hooyo mana wada dhasha ha cumarow hooyadaasna wax ku wada cunaynaa bay dheen aabbahaana waxaad ka soo qaadaa ishaan ka qabsay dhehen uusan la dhalinba gebiisaba cumar hawsh waa ku adkaa niman waxaa helay hee gar yaqaanaa helay loo yaraa helay mar hawsha dal maaa lay gar waa looda islaane waa gar qaat marka isu yiri wada wadaaga marka niman maxaa layaa indha adag oo muduga helay wey hawsha waa ku keenkeene tay tilka muxiya midda ah ayadaabi marka markaasa waxaa loo soo noqday kuwaa soo noqday maxay dhaheen cumarow way dhaheen haa sanadka soo maadan qadinin kuwana soo hadda maadan siin waxay dhaheen haddaan waxaan fahanay bay dhaheen haddaan fahanay bay dhaheen ayib marka reer balxaawaa baa la yiri reer balxaawa hoos aan ugu rida caawe oo qoladii isboodlayda jaad ka ganacsan jiray sigaarka <laughs> loo oran jiray sigaarku waa xaaraan yuu cumraysnay inuu xaji maqan xaramku taga markaasuu wuxuu tegey sacuudiga iyo xaramka oo maxal sigaarka aad looga cabaahayo markaasuu yii daliiluna haada daliilkani waa kan sigaarku inuu bannaan yahay daliilkani waa kan wiiro <laughs> daliilkaniga waa kan wiiro ah, daliilkaniga waa kan nimanka reer madaxaawo waa alla inin galay sheekh ayib marka waxay dhaheen cumarow nimankii soomaadan siin wax annagana sanadka hore nama soomaada qalin qadiyadii soo celi maxkamadii dib u gal xukunku waa qaldanaa annagiiy kuwiina wa isuukaana daro soo celi xukunku cumar waad qaldanay cumar markaasuu hadalkaan yidhi wuxuu yidhi tilka taas tilka taas calaa maa qadayna tii aan xukunay sanadka hore idinkay ku dhacday calaa maa qadayna haabitatun walaazimatun calaa maa qadayna sidaan ku xukunay ahaanaysaa lama burinahayo lamana soo celinahayo maxaa dhihi qad khalad waa tagtay wahaadii midaan hadda aan xukumayna calaa maa naqdii sidaan u xukumayna ku soconaysaa qadaqada lagu burinaayo ma jiro taana waa ijtihaad tanna waa ijtihaad haddaad waagi u qabsana iska ka ilaalaadeen si nimanka ugaram aad u garrami lahaydeen waa in siin lahaa laakiin tagta weeye taa marka culamada islam waxay kaga badbaadeen in la buriyo qada maxaale ah, horay loo galay in la buriyo sababto haddii la qadii qaado hore ridaha la buriyo hadduusan dulmi iyo jawr ku dhisnayn la taaban maayo dowladii timaado tii hore day taa waan burinaynaa tanna waan burinaynaa qaadii hore waan burinaya nidaamka hore haddii lahad waxba noo asaxi maayaan adiiiyo gurigii iyo dhulkii ay dawladda hore xukuntay qaadiga hore xukumay maamulka hore xukumay haddii aan la dayninoo meesha loo daynin oo layaha laga daba tago wax noo istaagaya ma jiro kun sano waa isdaba soconaya cumar hawshaas maxali ka hortegayo culamada islaamku marka waa qaateen waana ku qanceen waana sawaab qaacidada aad markaa taqaaniinu ahaa alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad halkaasay ku dhisantahay marku ijtihaadkaaduma buriyo laakiin qaadug hadduu nusuus khilaafo adilo haddii la keeno cadayn haddii la keeno markhaatiyaal haddii la keeno hawla haddii la keeno xujaj la keeno hadda xujajkaa la raacaya qaadi qadiisina isagana waa loo cududaaraya qadaha maxaa la yidhahdaa waa la burinaya waa lagu kala tegaya xukun cusmaan maxkamadda la geynaya ay marka warka isagaana maxaa la yidhi asalka asagana waa saxiixu asalka asaga waa saxiix wuxuu ku yidhi sheekhu marka falaa tadriiba canaan ma jirto falaa tadriiba falaa cataq canaan ma jirto wey walaa tariiba canaan ma jirto wey cala alqaadi qaadiga la canaanto ma jirto qaadiga in la canaanto ma jirto fi lxukm xukunka lagu canaanto fii haadii alqadiyati bikada qadiyadan iyo dhacdadan iyo xaadisadan naasiladan iyo inuu saa ku xukumo qaadiga laguma canaanan karo laguma dhaleecayn karo lagumana buuqi karo wey tariibku waa canaan iyo maxaa la yidha cambaarayn wey walaa tariiba cambaarayn iyo canaan iyo cadfi ma jiro wey lagu canaanto cala alqaadi fi lxukmi xukm lagu canaanto fii haadi lqadiyati qadiyadanay dhacda inuu ku xuko bikada saasaad ku xuqda in lagu canaanto ma jirto waa mamnuuc wey wa calaa miliha iyadoo kalena bikada saasaad ku xukuntay qaadi laguma canaanan karo nin tana sanaad ku xukuntay mid ayadoo u eg oo laga aqoonna baad saa xukuntay maxaa u dhexeeya warniyo maxaa lelaalush baad qaadatay lama odhan karo waa inaad adiliya caddayn xujis waa inaad keento mubayinan asagoo caddaynahaya wey mubayinan asagoo caddaynahaya wey qaadigu wajha cuduulihi wejiga iyo maxaa la yidhaha adilada iyo xujudku caddaynaya cuduuli uga leexday can xukmi اlأwal xukunkii hore wuxuu uga leexday buu caddaynaya xasaba اlusuuli maa kayfiyat اlusuul wey aharciya usuusha sharciga oo min alkitaabi wasuna waljimc wاlqiyaas waad garanaysaa usulu usuusha wa laga wado usuusha sharciga oo loo noqdo oo maxaa la yihahda la xujaysto oo la cuskado asagoo ku dhisahaya ayuu wuxuu caddaynaya wuxuu leeyahay tii hore waxaan saa ugu xukumay iyo tan saan ugu xukumay farqigaasaa udheeey waxaasaa udheeey sababkaasa udhexeeyo daahirka isaga ekaadeen boqolkiiba sagaashan ha noqdeen hadday rabaan laakiin toban bay ku kala duwan yihiin shan bay ku kala duwan yihiin saasaana igu keentay marka waa inuu caddeeyey mubayin asagoo caddaynaya wajha wejiga iyo sifadii qaabka way cuduuli u ka leexday can xukmihi اlawali xukmiisi hore uga leexday xasaba اlusuuli ay kayfiyat اlusuul weeye maxaa la asharciya usuusa sharciga min alkitaabi wasunna asagoo caddaynahaya ayuu maxaa la adiladiisa caddaynaya ayuu leeyahay tii hore saasaan u xukumay saasaana wax ku dhisay tanna saanaan ku xukumay saasaana wax ku dhisay farqigaasaana udhexeeya u kala kaxeeyo waa aydan buu ku noqona sheekhuye faqad yatawafaru inay maxaa l dhammaystirantaa la arkaa faqad yatawafaru inay dhammaystirantaa la arko buuxsanto fii hadi alqadiyati qadiyadan iyo dhacdadan markaa laysku hayo min alwujuuhi wejiyo iyo sifooyin wey wujuuhu waa sifooyin iyo maxaa xaalado wey iyo wadalaa'il adilo weeye maa yakuunu wuxuu ahaanahayo maa yakuunu wuxuu ahaanahayo xukma xukmu lqadiya wuxuu ahaanahayo calaa khilaafi wax ka duwan tilka alqadiyati dhacdadaas weeye allatii taasoo yudanu la malaynahayo mushaabahatuhaa laxa ayada inay u eg tahay min kulli wajhin weji kaste iyo sifo kaste qaab kaste inay ugu eg tahay maxaa la yihahdaa inay dhacda la arkaa wey aruntiisu laba xaaladoodba waxaa laga arkaa inay aad isugu dhowla iska shabahaan laakiin qofka qaadiga oo wax xukumaya oo dhegaysanaya oo hawshaas maal xariifka ku ah oo ka warqaba waa og yahay fariga iyo waa udheeey farqiga wax udhexeeya sidaa daraaddeed farqigu raacaya sidaa maxal wujuudaas iyo sifaatkaas guri sheekhu walaa yacrifu uusan garanaynin daalika maxaa la yidhahdaa wujuuhda iyo dalaaisha uusan garanaynin weeye maxaa la ilaa man qof moogiye tadawaqa dhadhamiyey wey tadawaqa qof dhadhamiyey oo dhadhansaday wa tarawaa oo ka dhargay weeye bimacrifati garashada weeye mulaabasaati waxyaalaha ku dhegan oo ku dheehan alkhusuumaati doodaha doodaha iyo hardanka iyo gartu meeshay ka jirto ragga maxaa laya dadka yaqaana unbaa hawshaa garan kara oo fahmi kara wey dadka iska caadiga ma fahmi karaan mana garan karaan hawshaana ma ogaan karaan marka hadalka waa hadal muhiim oo ah, sheekhu muxuu ku yidhi waa aayadan buu ku noqonaya faqad yatawafaru inuu maxaa la yidhaahdaa buuxsamo oo dhammaystir la arkaa fii hadi lqadya qadyo iyo dhacdoodu ka taagan tahay inay maxaa la yidhahda ay dhacdaa la arkaa tahay min alwujuuh wajiyo iyo wadalaa'ili adilo iyo xujaj maa yakuunu xukmuhaa qadyadan xukunkeedu uu noqdo calaa khilaafi tilka alqadiyati qadiyas mid ka duwan oo ka bedelo farqina u dhexeeyo allatii qadiyadaasoo yudanu la malaynayo mushaabahadku waa inay u eg tahay oo u dhowdahay laha ayada inay u dhowdahay wey tii hore ina udhowdahay min kulli wajhin weji kasta qaab kasta ina isu dhowdaa marka midaana hawlaa ku dhammaystirmay tii hore maxaa la yidhaha ay wax uga duwanta ay dalaa-inay wejiyay wadatahay sifooyin bay wadataa walaa yacrifu ma garanayo daalika maxaa la yidhaahdaa sifaatkaas iyo wujuudaas iyo adilaa ma garanayo ilaa man qof mooy tadawuqa dhadhamiyey macnaha qof ashyaada markaad maaa muddo badan aad ku dhex jirto geel ninkii dhaqaa waa yaqaanaa marsoo sax ma aha reer ninkii dhaqaa waa yaqaana beer ninkii dhaqaa waa yaqaana siyaasad ninkii dhaqaa waa yaqaana diin ninkii dhexjira waa yaqaana qof waliba camalka uu ku dhex jiro waa dhadhaniyey waa yaqaana waa la socdaa qadar ninka ku jira waa yaqaanaa dad ninkii dhaqay waa yaqaanaa soomaalid maxay dhaheen waxaa yaqaana ninkii maxaa la u taliyey iyo nin tuugsaday nin maaa la bal sadaqaysa wax ii dhiiba iyo nin taliyey ninkaasaa yaqaana soomaaligu ayb waad arkaysaa soomaali talo markii la loo taliyo meesha marasa ujeedaa almuhim ilaa man tadawaqa alqadaa qadaha qof dhedhamiyey qofkaas wuxuu garanaya waxa u dhexeeya qadiyadan iyo tii aan maanta xukumayna iyo tii shalay waxa u dhexeeya wuu garanahayaa hal farqina allah kale wuu garanahaya marka wa tarawa ka dherge w tarawgu laba macno macaani badan buu leeyahay tarawa bimacnaa shabica waa la odhan karaa tarawa bimacnaa waxaa la odhan karaa taamala watafakara waa la ohan karaa labada waa la ohan karaa laakiin hadda waxaa fiican in lagu fasiro maxaa la yidhaha shabica ka dhergeyo sababtoo maadaama uu na soo yahay tadawaqa dhadhamin uu soo sheegay dhergid baan ku xujinaynaa laakiin inuu ka fiirsado oo ka fakaro ta'amul ayana meesha ku jirtaa marka watara waa ka dhergey weeye oo maxaa la weliba haddana ka fakare weeye bimacrifati garashada mulaabasaati waxyaalaha ku dhegan oo ku xeeran mulaabasaatku waxyaalaha ku xeeran xeelaha ku xeeran ku dhadhow hawsha say tahay weeye mulaabasaat khusuumaat khusuumaadka waxyaalaha ku hareeraysan oo ka agdhow garanhayo qaadi shuruux waad garanaysaa laba nin baa go isku qabsatay baa lay markaasa anaa le iyo anaa leh mid baa ximaadaa iskale ha hayrba wuxuu yidhi mid maxaa la yidhaahdaa xaggu mid geeyey go' xagga dhigay goy baa la dhigay go cad bu soo qaato bafta oo iftiin soo qaatay maxaa la wuxuu yidhi timula midol wuxuu ku shanlaysuyo halkaan markaasuu ku shanlaysta markaasuu wasaqdii timihiisa ka soo xalib xaad watiibi siixala go-aana ka wad saaka qoraxdii xalay qabow go-aana ka wada madax mijaha ka meersan aa fiicantahay xagga go-a dhig go-cadoo qayda halkaan la dhigay wuxuu shanlayso waa shanlaysay wixii ka soo dhacaa la fiiriyay xaggaa la dhigay cad kaloo cad baa la keenay xaggaa la kii kalaa ku shanlayso wax kalaa ka soo daatay midna waxaa ka soo daadatay go-a maxaa la yidhaha duntiisii midna waxaa ka soo daadatay hee musta kale oo madow kii bistaa madow ka soo daatay beeru ka garaac wixii halka ka baxdaa leh kii go-a maxaa la yidhaha guuda ka soo daatay duntiisina qaado go-a halka ka baxo maxaa wax lagu kala saaray sheekh waaa lagu kalsaaray timihii la shanleeyey duntii ka soo daata wa lagu kalsaaray sheekh nin kaloo qaadiya uta oo lacag la kala xaday sheeganaya alaab markaasu ninkan lacag bu iga ado alaab bu iga ado waxaas iga xadayo waxba doodi baa la wxi ninka alaabda hawshi bu dhegaystay waxaa weeye waa iska jooga war ninkan waxuu sheegay ka waran ma arag mana urin buuyi wuxuu yidhi alaabta xageebu kaaga xaday markaasuu yidhi wuxuu iga xaday meel halkaasoo halkaasoo qurac halkaa ku yaala iyo alaabta iga xaday alaabta halkaas itaalo iga xaday intaa tagto qurcii iyo geedka alaabtu ay ku hoosyaali oo kaaga xaday carradii inay kaaga luntaa laga yaabaa ninkaan nih waxba kaama qaadane qurcii tag carradii tag soo baar si fiican soo baar ard hawshaadi ninkaan maxaa shuqulku u male xoogaa markuu ninkii muddo simaana nabar kiina meesha fadhuu daalay yir waxaan ku weydiinayaa qurci uu sheegaya ninkii ma gaaray mise ma gaarin kaasuu yidhi maya ma gaarin qurc waa fog yahay ah, qurc waa fog yahay qaadka qurc waa fog yahay beerku inta la gara xabsi ku tiriyo lacagta keen ah, lacagta laga qaada sheekhu lacagtaa laga qaadashe hirig baa loo soo jiida la caddaatay qurca iyo meeshay taalle iyo hawshu sheegay wixii o dhan bannaanka waa caddaatay lacagta lagu hayaae maxaa la yidhahdaa ii keena baa ninki maxale maskiinka lacagtaa laga qaaday xabsiga dambeerka lagu futoy taa marka maxay tahay waxaan u sheegaynaa tusaalayaashaas mulaabasaadka iyo waxyaalaha qadaha quseeya qofka qaadiga ayaa fahmi kara wa aydan ku noqonay bu mimaa shay shaygii waxaa ka mid a yudfacu maxaa lagu dafcinaya haadihi maxaa la tuhmati tuhmada waxyaa lagu dafciya waxaa ka mid a ana xukma alqaadi qaadiga xukunkiisa fii bilaadina annaga waddankan aan joogno sacuudiya sacuudiya wey sacuudiga mamlaka carabiya sacuudiya laa yuctabaru lama ictibaari waxna lagama soo qaado mulzaman qofka mid laazimaya lagama soo qaado lilmaxkuumi calayhi midka dusha wa lagu ukmay lagama soo qaado ilaa biqanaacati inuu ku qanca mooge horta waxaad aamintaa buyi xukunkanagaan iyo shareecada waddankaan wax ku xukumayno xukun qofka markii lagu rido waxaa weeye shardi waxaa weeye waa inuu ku qanco waa inuu ka baaraandego waa inuu fiiriyo waa inuu maxaa tashado culummada la tashado looyaro la tashado dadka shareecada dadka u la tashado marka maxaa le mulzam laga dhigi maayo waxaa idan ku noqon mimaa yadfacu hadihi tuuma tuuma waxa dafcina meesha ka saaraya waxaa ka mid ah ana alqaadi ana xukma alqaadi fii bilaadina laa yuctabaru lama ictibaari lamana tixgeliyo lama soo qaado mulzaman maxaa le lagama soo qaado lilmaxkuumi calayhi qofka xukunka lagu riday wey ila biqanaacati inuu ku qanco aw tamyiizihi xukunkii maxaa la yihaha tamyiis iyo baaritaan inuu sameeyo tamyiizi baaritaan iyo hufid in lagu sameyo kala hufo kala hufuni kala haadin lagu sameeyo min qabila dhinaca weeye iyo xagga weeye alaaata qudaat saddex qaadi oo ka socda bihayati tamyiiz hay-adda kala soociddo hay-adda kala soociddu maxay tahay cidda labada qof oo is haysataa qofka mudaciga iyo mudaca calayga iyo qaadigii wax xukumay waxa ay la yimaadeen ila qofkan waa la dhegaysanaya wabuu sheeganaya wa dacwu sheeganaya kanna waa iska difaacaya qaadina waa dhegaysanaya waxbuu qoraya xukun buu ridaya wixii oo dhan baa waxaa loo gudbinahayaa hay-ad gooniha loo gudbinahaya wixii bay ka baaraandegayaan waa kala xulahayaan waa kala shaandaynahayaan go-aan bay ka soo gaarayaan ayagu dadkii maysan arag hadday ubaahdaan waa u yeehanayaan laakiin sida asalka waxa weeye malafka qoran bay ka baaraan degahayaan qaatigu wuxuu qoray shuhuuddu waxay qoreen markhaatiyaalku waxay qoreen si isu waafaqsan yihiin kelimaadka waxaasoo dhan bay ka baaraan degahayaan hadhow marka go'aan ka gaarayaan taasay samaynahayaan marka min qibal aw tamyiizi xukunkii in maxaa la laga baanaado oo la sooco weyo maxaa la nadiif laga dhigo oo tamyiis lagu sameeyo lakala saaro min qibali xagga weyo alaata qudaati saddex qaadi oo maxaa hawsha maxaa qudaad cilmi u lahow oo ka socda bihay'ati tamyiis hay-adda iyo maxaa la yidhahdo kooxda tamyiiska iyo kala soocida kala hurida ka socda wa fi lqadaaya buu arrimaha buu ku yidhi xukumada alkhatiirata qatartaa wey alatii taasoo fiiha ku sugan yahay itlaafun tagsiin iyo burburin iyo baabi'in weeye ay ugu sugan tahay lilmaxkuumi calayhi cidda la xukumay oo bimacnaa in dilaba baa ka dhalanaysa xukunka lagu riday waxaa wey in la dilo oo la burburiyo oo la tagsiiyo aw bacdihi ama lug in laga gooyo gacan laga rigooyo in laga ridaa ka dhalanhayo yanduruhaa waxaa fiirinaya qadaayaadka khatarta waxaa fiirinaya alaaatu qudaad baa fiirinaysa oo filmaxkamati maxkamada ka socdaa fiirinaya saddex qaadi oo maxkamada ka socda oo gooni ah oo baa loo saarahaya oo maxaa la yidhaahdaa rag khayr qabaa loo saara iyagaa fiirinaya hawshaasi ka baalandegayaan maxaa la yidhahda way ku celinayaan oo istiqaarsan go-aan bayna ka gaarayaan wayudaqaqu weliba wayudaqaqu aad baa loo fila loo ta'muulaya looga fakarayaa wey wayudaqaqu fii hay-ati tamiis hay-ada kala soocida aad baa hawlta loo fiirinaya xaraf xaraf baa loo fiirin maxaa ka dhalan kara saaniyo maxaa ka dhalan kara qiil ma ku heli karaa wax ma ka dhalan karaa aad baa ويدقق aad baa loo tadqiinaya loo fiirinaya loo dhiraandhinaya في hayat التmyiiz min qibali khamسaة الqudaad wy شhan qaadiba ayana loo saaraya hawl isdaba socoto wy waa xukumay hore u soco leexada saar hawsha bataa la sheegay hawl isdaba socoto oo laga baaraandegahayo weeye oo tilaaba tuglaynaysa faidaa lam yaktasib hadduusan kasban qofka maxaa la yihahdaa xukunka lagu riday hadduusan kasban oo isagu kasban bimacnaa hadduusan guulaysan wey oo qadiya xukunka uusan ku guulaysan faidaa lam yaktasib hadduusan kasban alxukma alqaciya xukunka goyntiisi hadduusan kasbanin min hay-ati tamyiis hadduusan ka kasbanin oysan maxaa la yidhaha xukunkii ay hay-atu tamyiis uusan ka kasbanoo xukunkii aysan burinin fa inahu yabqaa maxaa la yidhahdo oy tirahdo xukunkii sidii loo riday weeye hore uso cadday tiraahdo fa inahu asagu yabqa baaqi buu ahaanaya khaadican mid u khuduucaya oo hoos yaallo oo hoos joogu ahaanaya liakbari hay-atin hay-ad midda ugu weyn qadaa'iyatin oo xukun ah filbilaabi hoosga maxkamada sare supreme coobku aadaya hay-adda ugu sorso aadaya hay-adda ugu horeysa sacuudiga oo la aasaasaya madaxa ka mataqaanaa maxamed alcalaama alimaam maxamed ibn ibraahim ibn maxamed cabdiladiif ayaa maxaa la yihaa qaadi baa haystay la soco markii dambe waa loo dhawada isna la yihaahdo maxamed ibn ibraahim ibn jubayr baa isna loo dhibo marka ragga culummada ah ayaa jooga meesha halkaas ragga ku jooga hay-ad noocaas rag culamo oo muftiyan ay ku joogaan ayaad baa tegaysaa hawl marka sahlan ma marka hawl saa isu daba socota wey hawl maxaa leeyahay waa la xukmay tuura maya ma jirto wey hawl saa isu daba socota wey wahiya hay'atu alqadaaya maxaa qadaa'iya fi albilad waxaa weye wahiya waxay alhay'atu daa'ima waa hay'adda joogtada weye bimajlis alqadaa'i alaclaa baa la yidhaha majliska iyo fadhiga maxaa la yidhaahdaa qadaa ilaclaa wey qadaha sare wey meesha u saraysa wey walxamdu lillah oo shareecada ka hadlsiinaysa oo hawsha ka baaraandegaysa oo go-aanka ugu dambaysa ka gaaraysa wey maxamed ibraahim waa ninkii ninkii amiirka sacuudiga haystay baa casilay Oh, inisoo sheega wy ninkaas marka cid kale udaahay <laughs> cid kale udaahi maayo cid kale udaahi ma jiro wlilah alxamdu lilahi rabb alcaalamiin buu sheekhu ilahay baa maxaad iskale war middaa maku dari kara salkaysa istaaga kama dari karo waxujwa min haadihi maxaa leeyahay musawiqaat waxaa ka mida oo ku andacoodeen nudratu naadir ahaanta weeye wujuudi in la helo qaadin qaadi in la helo iyo xaakim balaa gaaday khudba اجtihaad darajadii ijtihaadka qaadi gaaray in la helo oo mujtahida waxayna waaba naadir tukacad waagi mana jirayn sidaa daraaddeed waxaa jooga carada juhaal ah intaan wax qodobaysano aan kuwa juhaasha andhahna qodobadan noo haya waxaan oo kala saara culamo ma haynay dheheen sheekhu dadkii muslimiinta bay u soo dhaceen oo waa ina ku xukumaan maxaa l inay juhaal yahay nin wuxuu ku moodaa bay dhahin soomaali ayagaa juhaal markaas waxay rabaan culummada islaamka inay jawaab ka soo qaadaan bay rabaan wuxuu kuri sheekhu wal jawaab jawaabtu waxaa weeye inay culummada mujtahidinta ay yar yihiin waxaa weeye ana aljamhuura jamhuur alculamaa waxay qabaan weeye calaa shardiyati shardi inay tahay tawafur inay dhammaystiranto alijtihaad ijtihaad inuu ku dhammaystirmo iyo maxaa shuruudiisii fii man qof weeye yuwallaa loo dhiibayo alqadaa qadaa qofka loo dhiibayo jumhuur ahlucilmi waxay qabaan qofka maxaa layaa loo dhiibaya qadaha waa inay ku dhammaystiranto shuruud ijtihaad mujtahid waa inuu yahay culamo kale waxay qabaan waxay leeyihin mujtahid inuuna waqasa maaha laakiin waa inuu yahay qof caalima oo diinta yaqaana waa inuu yahay wy intuu jihaad intuu qadaha noo farya haduuna mujtahid ha gaara say u taaban laakiin asalku waxaa weeye waa inuu caadil yahay diintiisa cilmigiisa lagu kalsoon yahay haduuna ijtihaaduusan gaarin wa hada maaa la huwa saxiixu hada huwa saxiixu taasaa dhibiro jumhuur jumhuur an jumhuur waxay qabaan w calaa shariyati tawafuri maxaa la yihahdaa ijdaad jadku inuu tawafur jeed mutlaqa inuu noqdo inuu noqdo fii man duul wey walla loo dhiibaya alqadaa xukunka loo dhiibayo maxkamada loo dhiibayo wadaalika hawsha ayadana waxaa weeye bian yakuuna waa inuu ahaado caarifan mid garanayo cilmi aqoonu leh bilusuuli asaladii waa inuu garanahayo asalana hadda waad garanaysa alkitaab wasunna walijmac walqiyaas waxalaga lala soco iyo wixii maxaa la yihahda kale wax loo celin jiray oo kadabatuura oo tatmiyaadka hawe allatii usuushaasoo tarjicay u noqonaysa alaxkaamu axkaamtii xukumadu u noqonahayaan ilayhaa xaggeeda mida waa inuu garanahayo w duruq ijtihaad iyo usuusha waa inuu garanayo aayaat axkaam axaadiis axkaam duruq lqiyaas waa inuu garanahayo laa an yakun laa ma aha weeye an yakuuna inuu ahaado caaliman inuu caalimkuyo wada ogyo garanayo bixukmi kuli qadiyatin bicaynha qadiyo kaste iyo dhacdo kasta caynteeda inuu garanayo meel ku ogyahay maya taa maaho taa waxa weeye wax la awoodo maaho laakiin asalku maxay tahay waa in markii dacwada aad dhegaysato aad garanaysa dacwo walba meeshaad u celinaysa meeshaad uga qiilbaaraysa meesha marjiceeda ay tahay iyo meesha cuskusanta wa inaad garan karta tahay marka laa ma aha weeye loona shardin maayo an yakuuna inuu ahaado weeye caaliman mid garanayo og weeye bixukmi maxaa la yihahda kulli qadiyatin qadiya kasta dhacdo kasta weeye bicaynihaa laftigeeda wey wahaakada sidaas buu ku yiri sheekhu ayaa yuwalla macalli qadaha loo dhiiba la tawlisiya loo dhiiba al-amthalu fal-amthalu midba midku ka fiican yahay xataa kuwan mujtahidiinta baan kala doonaynaa xagga da'da xagga cilmiga xagga waraca xagga maxaa la akhlaaqda xagga suhdiga xagga ikhlaaska ayaga laftigooda aan ka fiirino oo ka baaraan degno oo u qori tuurno kii qorigu u soo baxo yaan leenahay aw hebelow noo fariisa maxkamadda khayr allah ku siiye ayaga laftoodan maxaa la yihahdaa e hebel ku tuur maaha laftigoodan ka baaraan degayna amhal falamhal waan kala baarayna magaaladan qaadi baa laga rabaa soo maaha waxaan leenaha wax inta wax yaqaana oo isu haysta inuu maxaa la yihahda islaan meherin kartaa haysu yimaade berri subax iyo mudaxa waa lagu kala baxaya itixaam baa la qaadaya waa la waxanya kala hubiya kala haadin ninka ku soo baxa qadaha noo fadhiisado laakiin bahashan hooska tuurka ah e waxaa weeye waa hoos haddii aad hoos qadaha qaadiga laga tuuro isaguna hoos buu xukunkan kaga tuurhaya waxaad ka heshan waxba iga siinin haakada yuwala alamhalu falamhal wey walam yadkurin ma sheegi way alculamaa culamadu ma sheegiyo mana xusin alilzaama in lagu laazimiyo qaadiga biqowlin mucayanin hal qowl oo keligiisa laazim ma layihi culamadu ma sheegi wey oo laa yajuusu qowlkaasoo laa yajuusu aysan banaanayn tacadihi in maxaa la gudbooy tacadii in la gudbo aysan banaanayn qowl mucayana oo la laazimina le qowlkaa waa inaad wax ku xukunto mana dhaafi karo culummadu ma sheegin wey taqniinkuna taa wey macnihiisu taqniinka macnihiis waxaa weeye halkaa qowlo qodobkaa meesha noogu yaallo waa inaad wax ku xukunto mana dhaafi karto xataa haddaad u arkayso inuu baatil yahay oo xaqi khilaafsan yahay asagaad wax ku xukumaysaa wahada maxaa la yidhaahdaa baatil waana diin lahaan labana ogolow fa kayfa sidee buu ahaanayaabu ku yidhi bimaa wixii wa yadcuu ay u yeerahayaan ilayhi xaggiisa buu ku yidhi haa ulaahi kuwaan ayagaa oo min awaaniinin qawaaniin ah hawla qodobeeyey wa biawaabitin maxaa la yihaha harciyati awaabit sharciya ay ku magacaabeen biawaabit harciya awaabit harciya inoogu ma waay dawaabit harciyo waxbaan ku koobaynaa ku ururinaynaa marka waxbaa lagu xukumaya warkaa isagaa war jira ma ah hawshaa la qodobeeyey waxaa wax ka jira male qaadigu waa fasaxan yahay laabudda an yakuuna caarifan bilkitaabi wasuna walijmac walqiyaas waurq ijtihaad waa inuu yaqaano diinta garanayo horo sac baa laleeyahay akadaana loo daynay wa ayda ku noqonay fa fi lilzaami in la laazimiyo oo lagu waajibiyo oo lagu qabto bitaqniini qodobayn qodobkaan qodobkaan ma dhaafi karti in la yiraahdo waxaa la yidhaahdaa qadaaun waa xukumid la xukumayo weeye calaa haaulaai mudra aya qudaada laftooda la xukumaya xukun lagu yidhahyaa qadaaun waa xukumid wey la xukumaayo calaa haaulaai mudrati kuwa naadirka ah kuwa naadirka laftooda waxaa lagu xukumahayaa oo min almujtahidiina ka aba waxaa lagu xukumahayaa liqadci in laga gooyo ariiq alcilmi ariiq cilmiga in laga gooyo hadalkan waad fahamteen baylata kuwa mujtahidiinta marka hawsha diintii la qodobeeyo ninkii mujtahidka ahaa qodobayntii baa loo horkeenay waa qodobayntaan wax ku xukun waana mujtahid hadda la soco asaga laftiisii baan waxaan ku xukunnay oo maxaa la yidhaha laasiminay inuu maxaa la yidhaahdaa maxbuus u noqdo oo uu daba joogo qodobadan meesha ku qoran ma ijtihaadi karo cilmiga ilaahay ka buuxiyena ummadda ugama faa'iidayn karo waraaqahan meesha ku qoranoo qodobada ah waa inuu weligii daba taagnaado asaga iyo kuwii caamada ahaa waxaynu isma dhaamaan marka waa fasaad taa iyada ninka waxa cilmigiisa in laga faa'iido moodo ay ka faa'iido masaa'il cusub ka jawaabo masaa'il cusub uu keeno qada cusub uu rido laga faa'iido reego idin waxa tan qodobada ma dhaafi karo asagii marka jaahilku waa isku bay noqonaysaa oo aydan ku noqonay fa fil ilzam illa laazimi oo lagu waajibay bid taqniin qodobaynta inuu wax ku xukumo oo daba fadhiyo qadaa'un asagii baa lagu xukumay bay noqonaysaa qadaan xukumid bay noqonaysaa calaa haaulaai nudra kuwa naadirka oo yarka ah oo dhowrka xababa ah oo minal mujahidiina la helay liqaطci in laga gooyey ariiqa acilmi jidki maxaa l cilmiga in laga gooyey wey iyo walxirmaani in laga xaaraam yeelay oo laga mamnuucay walxirmaan in maxaa l laga manciyo laga mamnuuco laga xaaraam yeelay min istiqlaali inay la madax banaanaadaan oo la gooni noqdaan annadari fiiradow fiirada iyo ta'amulka iyo ijtihaadka iyo xukunka ay ridayaan inay la gooni noqdaan la madax banaanaado hawsha iyada baa laga manciyey laga taxriimay lagana reebay tusaale haddii la odhan laha imaamu shaafici siduu abu xaniifa uu ijtihaaday ama maali u ijtihaaday ma dhaafi karto waa inaad saa u ijtihaato midkii bidxmid uma mari karto cilmi miyaa laga faa'iidi lahaa cilmi ma laga faaidi laha imam shaafici maya cilmi laga faa'iideen wey maxbuus buu noqon lahaa wadaad daba socda oo muqalidu noqon lahaa laakiin markay shareecadu ogolaatay nin walba aqoonta ilaahay siiyey inuu alle ku caabudo shareecadana uu ku ijtihaado cilmigaad aragtay iyo nuurkaad aragtay laga faa'iiday marka waxa wey qadaha waxaa la rabaa qaadiga wax xukumaya mujtahidkaa ah ama caalimka wuu fasaxan yahay qadaha saas wax ku xukumaya laakiin inay qodobadan afarta ama dhaafikado meesha yaalla maxaa leeya jaw iyo dulmi asagii iyo ummadiiba intaba saamaynaya iyo wadankiiba ka dhalanhayo wey marka lama ogolo weeye hada bilahi tawfiiq sal allah waslam calaa nabiyina muxamed cala alihi waasxaabihi ajmaciin